بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وبعد maanta oo taariikhdu ay tahay kun afar boqol lix iyo soddonkii bishii tobnaad labiyo tobankeegii waxaynu bilaaban doonaa biidni illaahi tacaala kitaabka magiciisa la yidhaahdo ruuxu lcraab wa khulaasat lqawaacid waa kitaabka halkaa shaashadda inooga muuqanaya waa kitaabka halkaa sidaan arkayno shaashadda inooga muuqanaya ama aynu arkayno biidni illaahi tacaala kitaabka ayuu noqonaya waxaa magaciisa la yidhaahdaa sida inoo muuqata ruuxu lcraab wa khulaasat lqawaacid kitaabkan oo la yidhaha magaciisa ruuxu lcraab runtii inaynu sharaxno waxa inagaga filan magaciisa ayaa inagaga filan kitaabka magaciisu wuxuu tilmaamayaa icraabta ruuxdeedii inuu ka hadlayo waxaa kalu tilmaamaya inuu qawaacidka khulaasadiisii ka hadlayo ayuu kitaabkani tilmaamaya kitaabkan waxaa muhiima kolley inaynu ogaano waxyaabaha uu kutubtii kale naxwaha kaga duwan yahay kitaabkan aniga ayaa qoray qoraalkiisana runtii bidabdi uma hayo laba bilood saddex bilood afar bilood intuu iga qaatay sababta aanan bidabdi u haynin inta biloodeen kitaabkan qorayey waxa weeye wuxuu ka dhashay kitaabkani macadkan majmac albaxrayn ardaydii duruusta aynu ugu dhigaynay cashiradii aan u dhigaynay ee kala googo'naayeen u diyaariyey ayaan markii dambe ku fikiray kitaab ahaan inaan ku soo saarno markaa kitaab ahaan ayaynu ku soo saarnay waana cashiro sida aan garanayna ardaydu ay qaadanayeen wakhti dheer ay qaadanayeen kadib markii kitaab ahaan aan kusoo saara isnidhi formatinkiisii iyo habayntiisii uun bedelay oo halkuu cashirku ka ahaa cashir mubasad ah cashirna uu ka ahaa cashir kooban unbaan cashirnaantii cashiro silki qura ama naski qura ama watiiro qura ku wada socda ayaan ka dhigay kolkaas sidaa darteed cashirada kitaabka ka muuq sida ka muuqan doonta laylisyo ayaynu u samaynay oo kitaabka cashir kaste oo naxwaha ah markaynu dhigno waxa ka dhex muuqan doona laylisyo ayaa ka dambayn doona ama ku xigi doona ardayga lagu qiyaasayo fahankiisu inta uu la-eg yahay iyo fahankiisu inta uu noqonayaba sida aan dareemayna kitaabkeenani wuxuu kaga duwan yahay kutubtii kale diqatu tacbiir tacbiirka aynu cibaaraynayno ama cibaarada iyo hadafka aan u jeedno ayaa si daqiiq ah oo xeel dheer uu kitaabkani inoo tusin doonaa biidni illaahi tacaala waxaa kaloo kutubtii hore kaga duwanaan karaa wax badan oo ka mida wuduuxu lfikra wuduuxulfikra macnaheedu waxa weeye kolba qadiyadda aad ka hadal is leedahay qadiyad qarsoon ma aha ama qadiyad sharax dheer u baahan ma aha waa qadiyad ardaygu hadduu isha ku dhufto ama loo macneeyaba sida aan dareemayno ka garanayaana hadduu isha ku dhufto ka aan garanayna haddii loo macneeyo qadiyad iska waadixa oon fikir badan ka qaadanaynin waxaa kaluu kitaabkeenani ku sifoobay ama uu ku tilmaaman yahay suhuulat lmacna macnihiisa ayaa sahlan oo cid kastiba si sahlan ayay u fahmi karaysaa wuxuu kitaabkeenani ku tilmaaman yahay karatu tamaariin laylisyo aad iyo aad u badan ayuu kitaabku ka kooban yahay ama uu yeelanaya kitaabkeenan waxaadan ka arki doonnaa inaan laylisyada inta ugu badan qur'aanka ka soo qaadan doonno taana waxaa inoo caddaynaya laylisyada iyo aayaadka kitaabka ku jira aayaad koobmayaba ma aha kolkaa number waaxid qur-aanka ayaa number waaxid inoogu jira oo layliska iyo su-aalada iyo amsiladaba aynu ka soo qaadan doonaa biidn illaahi tacaala waxaa tusaale kuugu filan baabka jawaasimta oo keliya boqol iyo afar iyo toban aayadood wax ku dhodhow in yar ka badan welibana boqol iyo afar iyo toban aayadood ayaan jawaasimta oo qura kusoo qaadanay waa hal baab ayaa boqol iyo afar iyo toban aayadood ay dhex dhacayaan waxay taasi kutusaysaa kitaabka markaynu dhex galno in badan oo kamida waxaabaan u arki doonaaba qofku inuu moodaba inuuna naxwoba ahayne qur-aankii uu ku jiro ayaan arki doonaa kolka raqam waaxid waxaa amsilada iyo laylisyada iyo aan ku taxliilin doonaa waa qur-aanka number ani gabayga ayaa inoo soo raacaya waxaynu ku arki doonaa laba boqol iyo sideed iyo labaatan bayd ayaa kitaabkeenna ka dhex muuqan doona oo gabay ah welibana oo shawaahid ama laylis dhacaya ama sumbulkitaab oo amilada ah dhexdhacaya ama icraabta kitaabka la icraabayaba dhexdhici doona biidn illaahi tacaala kitaabkeenna magiciisa waa ruuxu licraab wa khulaasat lqawaacid waxa cunwaanka sare inoo raacsan hal gabay ayaa inoo raacsan oo markii aan qorayey maalin maalmaha ka mida ayaan xasuustay anigoo suuqa hargeysa dhex socda ayaan cod maqlay waa naftaydaa ii sawiraysa inaan cod maqlay codkaasi waa cod taahaya oo sakaraada madaxa ayaan laadlaadiyey dhegahana waan diyaariyey dhegayso ayaan is idhi qofkan taahaya iyo wuxuu xanuunkiisu yahay aniga oo dhegaysanaya oo dhegaysanayo isle bal codkaa taa haya dhegayso ayaan dhegtii markaan usii raariciyey uman ka dul dhacay qofkan xanuunsanaya sakaraadkiiba inuu naxwihii yahay naxwihii oo hargeyse ku bukooday waxa helay ugu bukoodayna waxa weeye dadkii loo nisbaynayey oo sidaad ogtihiin in badan oo ka mid ay naxwihii jebinayso ama ayna xeerarkiisii ilaalinaynin naxwaha markii aan maqlay inuu xanuunsanayo uu taahayo ayaan ku dhowaaday markaasuu gabaygana igu soo dhacay samictu suraakhan nahwi siraan wajahratan faqultu lahaa sobraan casaa yadhabulhamu samictu suraakha nahwi siraan wajahratan faqultu lahu sabran casaa yadhabu lhamu faqaalat bimil'i lfami wayxaaka laa taquul hargeysa sijnu lciraabi wannaasu yaclamu bakaytu cala lciraabi lamaa ra'aytuha mudayacata larkaani mabnaaha tuhdamu samictu waxaan maqlay suraaka naxwi naxwaha taahiisa iyo qayladiisii ayaan maqlay siran si hoose isagoo u qayliyaya wajahratan iyo si kor aba isagoo u qayliyaya waxay ka dhigan tahay xaalado kala duwan ayuu taahani marayay oo marna wuu hooseeyey oo waa markaan dhegaysanayey marna wuu sarreeyey oo waa markaan usoo soo dhowaaday faqultu lahaa waxaan ku idhi lahaadan waxaan dhadig uga dhignay qawaacid ahaan baynu u qiimaynaynaa faqultu lahaa waxaan ku idhi qawaacidkii naxwaha sabran iska adkaysa ayaan ku idhi casaa waxa xaqiiqa ah yadhabu lhamu murugadu inay kaa tegi doonto naxwaha ayaan la hadlayaayo arday ayaa soo bixi doonta si fiican kuu taqaana oo murugadan iyo sakaraadkan ku haya aad kaga bixi doontee adkaysa ayaan idhi haddii naxwe ahaan aan u qiimaynaynana faqultu lahu sabran bay noqonaysaa halkaa lahaa ahi lahu bay markuu idhi sabran adkayso casaa yadhabu lhamu waxa xaqiiqaa inuu murugadu kaa tegi doonto ereyga casaa ah af carabiga marka la isticmaalayo waxa badan an baa daba dhacda mudaarica ka dambeeya an buu qaataa casaa an yadhaba qur-aanka haddaad u fiirsatiin oo an ka dambaysa inta badanoo waxaan arkaynaa casaa an tuxibuu shayan ama casaa an takrahuu shayan fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu waa antaasoo kale Ehm, waxaynu dareemaynaa an ayaa inta badan mudaarica gasha laakiin anigu antan ma gelinin oo casaa an yadhaba inaan idhaabay ahayd ma og tahay casaa yadhabu baan idhi waayo waa la ogol yahay af carabiga in casaada anta laga tago mudaarica sida badanunbaa an lagu daraa laakiin laazim ma aha in an lagu daraa markaste kitaabka waxaa qoray abilays asumali waa isla aniga weeyaan abilays asumali abilays ereyga laythi waa aarka weeyaan ama libaaxu magacuu leeyahay weeye kolka kunyadayda ayaa ahayd abilays inta badan kunyada dee dadku ima yaqaaniin laqabka ayaa xoog badan abilays asumaali moxamed maxmuud caduur alkhaashiri ama khaashir sida aan dareemayno magacu asalkiisa allah u sheekh geeriyooday oo la odhan jiray sheekh cabdulaahi sheekh maxamed sheekh daahir oo kitaabkeenna gaar ahaan dabca aaniya la socda oo aan kaga warramay sheekha ayaa magacan ii bixiyey ama naanaystan khaashica isaga ayaa ii bixiyey markii ka horraysay intuuna naaniista ii bixinin bislaad nin sheekh siraaj loodhan jiray ayaa magaca bislaada ii bixiyey bislaadkaa ayaan maalin weydiiye on idhi sheekh magacan adi tidhaaye bislaada maxaad uga jeedaa markaa wuxuu igu yidhi aabbahaana caduur buu ahaa oo cadduurtu waa shaygu markuuna bislaanin midhuhu markayna weli bislaanin ay laakiin bislaadka ku dhow yihiin ayaa caduur la yidhaahdaa adiguna bislaad baa tahay oo midhihiio bislaaday baa tahay buu yidhi markaasuu isla sheekha allaha naxariistay sheekh maxamed sheekh daahir sheekh maxam eh, sheekh cabdilaahi sheekh maxamed sheekh daahir ayaa allaha u naxariistee ayaa sidii uu eh, isagoo hadalkii ka duulaya ayaa yidhi khaashir kolkaa magacani horta halkaa ayuu ka baxay markii dambena tadawur buu sameeyo halkuu khaashici ka ahaa khaashicii buu noqday anna gabayaagayga inta badan khaashici hal gabay ayaan magacaa khaashici ah wata hal gabay ayaan isticmaalay oo la yidhaha eh, fa suraakhu lkhaashiciyi alasmacu gabaygaa suraakhulkhaashiciyi ah ayaan isticmaalay laakiin magacu saxdiisa hore khaashic ayuu ahaa ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala inuu inaga dhigo dadka isaga dartii u khushuuca ayaan ilaahay ka baryaynaa haddaba kitaabkeenani muqadimo ayuu leeyahay muqadimada ayaynu ka bilaabi doonaa biidn اllaahi tacaala muqadimat اlkitaab waa kitaabka muqadimadiisii alxamdu mahadi ilaahay ayay u sugnaatay alladii allaha axyaa nooleeyey culuum alcarabiya culuumta carabiga oo fa aynacad ay bislaatay bacdad mixlaaliha intay tirtirantay kadib wa rafaca allaha kor u qaaday darajaati man kuwii darajooyinkooga qasada u soo qastay naxwaha xaggeega naxwaha xaggiisa iyo carabiga xaggiisa wakhafada hoos u dhigay aladiina kuwa dayacuu dayacay oo watarakuu ka tegey tacalumaha inay carabiga bartaan wa acyaa welibana daaliyey fuhuum almaa'iliin kuwa ka leexday fahanadooda can darki ah inay iyada bartaan fa rajacat fuhuumtii iyo fahankii ayaa soo laabtay bikalaaliha iyadoo daallan ayay la soo laabatay kamaa axmaduhu sidaan ilaahay ugu mahadnaqayo wa acbuduhu ilaahay sidaan u caabudayo wa astaciinu bihi sidaan ilaahay u kaashanayo licisaami lumuuri umuurta waaweyn wa cidaaliha iyo umuurta mushkiladda ee dee la xallin kari waayey waashhadu waxaa kaloon qiraya an laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa inuuna jirin ila allahu ilaahay mooye waxdahu kelidii laa shariika lahu isaga cid la barbar dhigaa inayna jirin ama shariik u ihi shahaadatan shahaado iyo markhaati ayaan ilaahay ag u qiraya waafiyatan dhammaystiraysa bixusuuli darajaati darajooyin aakhiro inaan helo wa dilaaluhaa shahaadada hadhkeeguna waaqiyatun ay ka dhowrayso qofka u saaxiibka ah min xuluuli darakaad jaranjarada naarta inuu ku hoobto wa ahwaaliha iyo dhibaatooyinkeeda naarahaba wa ashhadu waxaa kaloon qiraya anna muxameda nebi maxamed cabduhu ilaahay addoonkiisii inuu yahay wa rasuuluhu ilaahay rasuulkiisii inuu yahay alladii kaasoo nawara allaahu ilaahay uu ku nuuriyey bihi isaga alquluuba quluubta bacda dalaaliha intay baadida ahayd kadib wa asmaca bihi uu ku maqashiyey waqra alaadaan dhagaha culayskoogii oo wajalaa bihi uu ku sifeeyey rayna alquluub qalbiga daxalkiisii bisiqaaliha iyada nadaafadeedii ayuu ilaahay ku nuuriyey sala allaahu allaha u naxariisto calayhi dushiisa wa calaa aalihi aalkiisaba wa saxbihi iyo asxaabtiisaba oo wasallama allaha u nabadgeliyo salaatan salaad laa qaaطica wax kala jara litisaalihaa xidhiidhkeega uuna u ahaan xamdaladii kitaabka wey iyo muqadimadeenni kitaabka haddaba muqadimada kitaabka waxa loo baahan yahay qofku hadduu yahay qof carabiga garanaya ama luqawiya ama dee garanaya saniica culimada oo qof ilaahay balaaqo baray hadduu yahay waxaa lagu qiimeeyaa xamdaladiisani fanniga uu bilaabayo inay ka tarjumayso maalan kolka uu fanigani carabi yahay waxaad odhanaysaa alxamdu lilaahi aladii axyaa culuma alcarabiya arabigii kitaabkan inuu carabi yahay baad ogaanaysaa adoon gudihiisa arag adoon cunwaankiisa arag wa rafaca darajaati man qasada naxwaha rafaca waa cilmigii rafcaha ka hadlayay haddana waxaynu uga jeednaa koruqaadkii man qasada naxwaha naxwuhu waxa uu tilmaamaya waa cilmigii naxwaha ka hadlayey wakhafada aladiina hoos buu u dhigay kuwa dayacuu dayacay oo watarakuu tacalumaha khafada waxay ka dhigan tahay oo baraacatlstihlaal wax la yidhah baa ku jira saddex baraaco ayaa jira baraacatulistihlaal mid la yidhahyo tilmaamaysa xamdaladaadu inay ka turjumayso waxa aad ka warrami doonto qofka khatiibkaa ee mimbarka fuushani markuu ummadda la hadlayo xamdaladu waa inay khudbadda oo dhan aad ka sii akhrisataa haddii uu soon ka hadlayo waa inuu yidhah alxamdu lilaahi aladii amarana bisiyaam hadduu xaj ka hadlayo waa inuu yidhaha alxamdu lilaahi aladii awjaba calayna xaja baytihi alxaraam hadduu zake ka hadlayo ereyadii zakada waa inuu meesha ku soo daraa hadduu xaaraan ka hadlayo ereyadii xaaraanta waa inuu ka soo daraa hadduu fiqhi ka hadlayo waa inuu ereyadii fiqhiga ka hadlayay ku soo daraa de sidaad dareemayso markuu nebiga ku saliyayo sala allahu calayhi wasalam waa inuu yidhahdo sala allahu calaa man qaala khayrukum calaa man qaala man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi diin oo kale maalan kolkaa ereyadii xadiidkee fiqhiga tilmaamayey waa inuu ku soo daraa hadduu xadiid ka hadlayo waa inuu yidhaahdaa aayaddii qur'aanka ahayd oo kale uu ku soo daraa wamaa eh, aataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu Ah, wamaa aataakum rasuul oo kale waa xadiikii hadduu tafsiir ka hadlayo oo kale waa inuu khudbadiisa ku soo dara aayaddii qur'aanka ahayduu rabbi lahaa waxaanu kuugu soo dejinay litubayina linaasi maa nuzila ilayhim litubayina linaasi maa nuzila ilayhim haddii ardaygu farbarasho kala hadlay siduu yahay nin luqada garanaya waa inaad qiraa'ada ku soo darta sida iyo kitaabada iyo waa inaad ku soo barta alraxmaan callama alqur'aan khalaqa alinsaan callamahu lbayaan kolka eeg waxa wey waxaad arkaysaa cilmigii baad markaa daymaynaysaa oo cilmigii baad ka hadlaysaa qiraa'adiina iqra bismi rabbika aladii khalaq oo kale maxaanku idhaahdaa haddaad kitaabadii ka hadlayso nuun walqalami oo kale qalamkii qalimkii oo kale waa inaad ka warantaa haddii aad ka hadlayso kolba mawduuca aad ka hadlayso waa inaad kelmadahan aad ku bilaabaysaa ay yihiin kelmado ka turjumaya kolkaa muqadimadeyna sida aynu arkayno carabigii baa ku jira oo baraacatu istihlaala rafcigii baa ku jira khafdihii baa ku jira naxwihii baa ku jira amaa bacdu intaa kadib sababaha igu kalifay kitaabka inaan qoro ayaan halkan kusoo ururiyey amaa bacdu intaa kadib fa innii anigu lamaa ra'aytu markaan arkay xaajata طulaabi alcarabiya ardayda carabiga baranaysa baahida ay u qabaan ilaa fahmi luqa luqadda inay fahmaan tasdaadu iyadoo kordhaysa yowman bacda yowm maalinba maalinta kasii dambaysooo baahidii ay kasii badanayso sababta baahida keensatayna waa liqilati xudaaqihi rag aad iyo aad aqoon ugu leh buu ku leeyahay oo yaraaday fii bilaadina wadannadeennan wadankeen rag aqoon badan u leh ayaa ku yaraaday wa ihmaalihi iyo isagoo la dayacay ladaa bacdi asaatidati alcarabiya ragga luqa alcarabiya aqoonta u leh iyo ustaadada luqa alcarabiya dhiga qaar ka midana agtoodii way ku yaraatayba cazamtu waxaan go'aansaday markaa an ashudda inaan adkeeyo mi'sari guntiga inaan adkaysto ama dhexxidhka iyo suunka inaan adkaysto lita'liifi khulaasatin khulaaso anigoo alifaya khulaasada oo fii cilmi naxwi cilmiga naxwaha ku sugan khulaasada oo kaafiyatin ku filaanaysa man axkamahaa ninka suga khulaasadani way ku fillaanaysaa ninka suga wallaahi ilaahay uun baanan arjuu ka rajaynaya an yanfaca bihaa inuu ku anfaco adulaaba ardayda inuu ku anfaco wa an yajcalahaa inuu uga dhigo khaalisatan mid khaalis u ah liwajhi lkariim wejigiisa sharafta leh inahu ilaahay weliyu daalika arrinkaa ka u weliga a weeyi waalqaadiru calayhi ka karaya ee awoodda u lana ilaahay weeyi subxaanahu wa tacaala waxaa igu kallifay kitaabka in aan qoro baahida badan ee ardaydu ay u qabaan sababta baahida keensatayna waa laba sababoodoo raggii aqoonta u lahaa oo dee saaxadaba ku yaraaday iyo hadday jiraan iyagiyo fannigan himaaliyey oo dee sidaad garanaysa sidii loo baahnaa aan u akhriyaynin ama ardaydii loo baahnaa aan soo saaraynin sidaa darteed waxaa soo baxay meel kaste haddaad eegto cashir kaste haddaad eegto oo la dhigayo oo sheekh uu dhigayo ama cid kale ay dhigayso akhdaad sidaad kaga weyda ayaa yar haddaad eegtid xadiidka iminka akhtaa badan oo jirta ayaa jira oonan jeclayn runtii inaan halkan ka soo gudbiyo haddaad eegtiin tafsiirka akhtaa badan oo waxaa jira runtii laga galo oo sida aad dareemaysid dee loo gelayo ood arkaysid aayado idil oo sida loo macnaynaya sidii loo baahnaaba ayna ahayn iminka waxaad arkaysaa bal aayaddan qur'aanka oo kale u fiirsada tafsiiradeena waddanka yaalla walaa tacdu caynaaka oo kale haddaad u fiirsatiin culimmadu markay macnaynayaan waxay odhanayaan indhaha ha gudbinina oo kale waxayna ahayd sidaa in lagu macneeyo maahayn waayo indhuhu maaha mafcuul waa faacil aayaddaa markay ku jiraan indhuhu yayna gudbin bay ahayd oo iyagaa faacila walaa tacdu caynaaka waa tafaasiirteennan iminka waddanka taalla بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وبعد maanta oo taariikhdu ay tahay kun afar boqol lix iyo soddonkii bishii tobnaad labiyo tobankeegii waxaynu bilaaban doonaa biidni illaahi tacaala kitaabka magiciisa la yidhaahdo ruux اcraab wa khulaasaة اqawaacid waa kitaabka halkaa shaashada inooga muuqanaya waa kitaabka halkaa sidaan arkayno shaashada inooga muuqanaya ama aynu arkayno biidn اllaahi tacaala kitaabka ayuu noqonaya waxaa magaciisa la yidhaahdaa sida inoo muuqata ruux اcraab wa khulaasaة اqawaacid kitaabkan oo la yidhaha magaciisa ruux اcraab runtii inaynu sharaxno waxa inagaga filan magaciisa ayaa inagaga filan kitaabka magaciisu wuxuu tilmaamayaa icraabta ruuxdeedii inuu ka hadlayo waxaa kaluu tilmaamayaa inuu qawaacidka khulaasadiisii ka hadlayo ayuu kitaabkani tilmaamaya kitaabkan waxaa muhiima ah kolley inaynu ogaano waxyaabaha uu kutubtii kale naxwaha kaga duwan yahay kitaabkan aniga ayaa qoray qoraalkiisana runtii bidabdi uma hayo laba bilood saddex bilood afar bilood intuu iga qaatay sababta aanan bidabdi u haynin inta bilooden kitaabkan qorayey waxa weeye wuxuu ka dhashay kitaabkani macadkan majmac albaxrayn ardaydii duruusta aynu ugu dhigaynay cashiradii aan u dhigaynay ee kala googo'naayeen u diyaariyey ayaan markii dambe ku fikiray kitaab ahaan inaan ku soo saarno markaa kitaab ahaan ayaynu ku soo saarnay waana cashiro sidaan garanayna ardaydu ay qaadanayeen wakhti dheer ay qaadanayeen kadib markii kitaab ahaan aan ku soo saaraysnidhi formaatinkiisii iyo habayntiisii uunbaan bedelay oo halkuu cashirku ka ahaa cashir mubasad ah cashirna uu ka ahaa cashir kooban unban cashiraantii cashiro silki qura ama naski qura ama watiiro qura ku wada socda ayaan ka dhigay kolkaas sidaa darteed cashirada kitaabka sida ka muuqan doonta laylisiyo ayaynu u samaynay oo kitaabka cashir kaste oo naxwaha ah markaynu dhigno waxaa ka dhex muuqan doona laylisiyo ayaa ka dambayn doona ama ku xigi doona ardayga lagu qiyaasayo fahankiisu inta uu la-eg yahay iyo fahankiisu inta uu noqonayaba sida aan dareemayna kitaabkeenani wuxuu kaga duwan yahay kutubtii kale diqatu tacbiir tacbiirka aynu cibaaraynayno ama cibaarada iyo hadafka aan u jeedno ayaa si daqiiq ah oo xeel dheer uu kitaabkani inoo tusin doonaa biidni illaahi tacaala waxaa kaloo kutubtii hore kaga duwanaan karaa wax badan oo ka mida wuduuxu lfikra wuduuxu lfikra macnaheegu waxa weeye kolba qadiyadda aad ka hadal is leedahay qadiyad qarsoon ma aha ama qadiyad sharax dheer u baahan ma aha waa qadiyad ardaygu hadduu isha ku dhufto ama loo macneeyaba sida aan dareemayno ka garanayaana hadduu isha ku dhufto ka aan garanayna haddii loo macneeyo qadiyad iska waadixa oon fikir badan ka qaadanaynin waxaa kaluu kitaabkeenani ku sifoobay ama uu ku tilmaaman yahay suhuulat lmacna macnihiisa ayaa sahlan oo cid kastiba si sahlan ayay u fahmi karaysaa wuxuu kitaabkeenani ku tilmaaman yahay karatu tamaariin laylisyo aad iyo aad u badan ayuu kitaabku ka kooban yahay ama uu yeelanaya kitaabkeenan waxaadan ka arki doonnaa inaan laylisyada inta ugu badan qur'aanka ka soo qaadan doonno taana waxaa inoo caddaynaya laylisyada iyo aayaadka kitaabka ku jira aayaad koobmayaba ma aha kolkaa number waaxid qur-aanka ayaa number waaxid inoogu jira oo layliska iyo su su'aalada iyo amsiladaba aynu ka soo qaadan doonaa biidn illaahi tacaala waxaa tusaale kuugu filan baabka jawaasimta oo keliya boqol iyo afar iyo toban aayadood wax ku dhodhow in yar ka badan welibana boqol iyo afar iyo toban aayadood ayaan jawaasimta oo qura kusoo qaadanay waa hal baab ayaa boqol iyo afar iyo toban aayadood ay dhex dhacayaan waxay taasi kutusaysaa kitaabka markaynu dhex galno in badan oo kamida waxaabaan u arki doonaaba qofku inuu moodaba inuuna naxwoba ahayne qur-aankii uu ku jiro ayaan arki doonaa kolkan raqam waaxid waxaa amsilada iyo laylisyada iyo aan ku taxliilin doonaa waa qur-aanka number ani gabayga ayaa inoo soo raacaya waxaynu ku arki doonaa laba boqol iyo sideed iyo labaatan bayd ayaa kitaabkeenna ka dhex muuqan doona oo gabay ah welibana oo shawaahid ama laylis dhexdhacaya ama sulbulkitaab oo amilada ah dhexdhacaya ama icraabta kitaabka la icraabayaba dhexdhici doona biidn illaahi tacaala kitaabkeenna magiciisa waa ruuxu licraab wa khulaasat lqawaacid waxa cunwaanka sare inoo raacsan hal gabay ayaa inoo raacsan oo markii aan qorayey maalin maalmaha ka mida ah ayaan xasuustay anigoo suuqa hargeysa dhex socda ayaan cod maqlay waa naftaydaa ii sawiraysa inaan cod maqlay codkaasi waa cod taahaya oo sakaraada madaxa ayaan laadlaadiyey dhegahana waan diyaariyey dhegayso ayaan is idhi qofkan taahaya iyo wuxuu xanuunkiisu yahay aniga oo dhegaysanaya oo dhegaysanaya dhegaysanayao isle balcodkaa taa haya dhegayso ayaan dhegtii markaan usii raariciyey umman ka dul dhacay qofkan xanuunsanaya sakaraadkiiba inuu naxwihii yahay naxwihii oo ku bukooday waxa helay ugu bukoodayna waxa weeye dadkii loo nisbaynayey oo sidaad og in badan oo ka mid ay naxwihii jebinayso ama ayna xeerarkiisii ilaalinaynin naxwaha markii aan maqlay inuu xanuunsanayo uu taahayo ayaan ku dhowaaday markaasuu gabaygana igu soo dhacay samictu suraakhanaawi siraan wajahratan faqultu lahaa sobraan casaa yadhabu lhamu samictu suraakhanaawi siraan wajahratan faqulت lah صbrا casىa ydhab اlhm faqاalat bmilء اlfm wayxaaka laa tquul hargeysa sijnu اlcrاab wالnaasu yaclamu bakaytu calى اlcrاab lama raأytuha mudayaacata larkaani mabnaha tuhdamu samictu waxaan maqlay suraaqa naxwi naxwaha taahiisa iyo qayladiisii ayaan maqlay siran si hoose isagoo u qayliyaya wajahratan iyo si kor aba isagoo u qayliyaya waxay ka dhigan tahay xaalado kala duwan ayuu taahani marayay oo marna wuu hooseeyey oo waa markaan dhegaysanayey marna wuu sarreeyey oo waa markaan usoo soo dhowaaday faqultu lahaa waxaan ku idhi lahaadan waxaan dhadig uga dhignay qawaacid ahaan baynu u qiimaynaynaa faqultu lahaa waxaan ku idhi qawaacidkii naxwaha sabran iska adkaysa ayaan ku idhi casaa waxa xaqiiqa ah yadhabu lhamu murugadu inay kaa tegi doonto naxwaha ayaan la hadlayaa tahayo arday ayaa soo bixi doonta si fiican kuu taqaana oo murugadan iyo sakaraadkan ku hayo aad kaga bixi doontae adkaysa ayaan idhi haddii naxwi ahaan aanu qiimaynaynana faqultu lahu sabran bay noqonaysaa halkaa lahaa ihi lahu bay noqonaysaa ile naxwuhu waa faqultu lahu naxwaha waxaan ku idhi sabran adkayso casaa yadhabu lhamu waxa xaqiiqaa inuu murugadu kaa tegi doonto ereyga casaa ah af carabiga marka la isticmaalayo waxa badan anbaa daba dhacda mudaarica ka dambeeya an buu qaataa casaa an yadhaba qur-aanka haddaad u fiirsatiin oo anbaa ka dambaysa inta badanoo waxaan arkaynaa casaa an tuxibuu shayan ama casaa an takrahuu shayan fahal casaytum in tawalaytum an tufsiduu waa antaasoo kale waxaynu dareemaynaa an ayaa inta badan mudaarica gasha laakiin anigu antan ma gelinin oo casaa an yadhaba inaan idhaabay ahayd ma og tahay casaa yadhabu baan idhi waayo waa la ogol yahay af carabiga in casaada anta laga tago mudaarica sida badanunbaa an lagu daraa laakiin laazim ma aha in an lagu daraa mar kitaabka waxaa qoray abilay asumali waa isla aniga weeyaan abilay asumali abilay ereyga layhi waa aarka weeyaan ama libaaxu magacuu leeyahay weeye kolka kunyadayda ayaa ahayd abilay inta badan kunyadaa dee dadku ima yaqaaniin laqabka ayaa xoog badan abilay asumali moxamed maxmuud caduur alkhaashidi ama khaashid sida aan dareemayno magacu asalkiisa allah naxariistee sheekh geeriyooday oo la odhan jiray sheekh cabdilaahi sheekh maxamed sheekh daahir oo kitaabkeenna gaar ahaan dabca aaniya la socda oo aan kaga waramay sheekha ayaa magacan ii bixiyey ama naanaystan khaashica isaga ayaa ii bixiyey markii ka horreysay intuuna naanaysta ii bixinin bislaad nin sheekh siraaj la odhan jiray ayaa magaca bislaada ii bixiyey bislaadkaa ayaan maalin weydiiye on ihi sheekh magacan adi tidhaaye bislaada maxaad uga jeedaa markaa wuxuu igu yidhi aabbahaana caduur buu ahaa oo caduurtu waa shaygu markuuna bislaanin midhuhu markayna weli bislaanin ay laakiin bislaadka ku dhow yihiin ayaa caduur la yidhaahdaa adiguna bislaad baa tahay oo midhihii oo bislaaday baa tahay buu igu yidhi markaasuu isla sheekha allah u naxariistay sheekh maxamed sheekh daahir sheekh maxamed eh, sheekh cabdilaahi sheekh maxamed sheekh daahir ayaa allah u naxariistee ayaa sidii eh, isagoo hadalkii ka duulaya ayaa yidhi khaashir kolkaa magacani horta halkaa ayuu ka baxay markii dambena tadawur buu sameeyo halkuu khaashici ka ahaa khaashicii buu noqday anna gabayaagayga inta badan khaashici hal gabay ayaan magacaa khaashici ee ya-da wata hal gabay ayaan isticmaalay oo la yidhaha eh, fa haada suraakhu lkhaashiciyi alasmacu gabaygaa suraakhu lkhaashiciyi ayaan isticmaalay laakiin magacu saxdiisa hore khaashic ayuu ahaa ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala inuu inaga dhigo dadka isaga dartii u khushuuca ayaan ilaahay ka baryaynaa haddaba kitaabkeenani muqadimo ayuu leeyahay muqadimada ayaynu ka bilaabi doonaa biidn اllaahi tacaala muqadimaة اkitaab waa kitaabka muqadimadiisii alxamdu mahadi ilaahay ayay u sugnaatay alladii allaha axyaa nooleeyey culuum alcarabiya culuumta carabiga oo fa aynacad ay bislaatay bacdad mixlaaliha intay tirtirantay kadib wa rafaca allaha kor u qaaday darajaati man kuwii darajooyinkooga qasada u soo qastay naxwaha xaggeega waa eh, naxwaha xaggiisa iyo carabiga xaggiisa wakhafada hoos u dhigay aladiina kuwa dayacuu dayacay oo watarakuu ka tegay tacallumaha inay carabiga bartaan wa acyaa welibana daaliyey fuhuum almaa'iliin kuwa ka leexday fahanadooda can darkiha inay iyada bartaan fa rajacat fuhuumtii iyo fahankii ayaa soo laabtay bikalaaliha iyadoo daalan ayay la soo laabatay kamaa axmaduhu sidaan ilaahay ugu mahadnaqayo wa acbuduhu ilaahay sidaan u caabudayo wa astaciinu bihi sidaan ilaahay u kaashanayo licisaami lumuuri umuurta waaweyn wa cidaaliha iyo umuurta mushkiladda ee dee la xallin kari waayey waashhadu waxaa kaloon qiraya an laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa inuuna jirin ila allahu ilaahay mooye waxdahu kelidii laa shariika lahu isaga cid la barbar dhigaa inayna jirin ama shariik u ihi shahaadatan shahaado iyo markhaati ayaan ilaahay ag u qiraya waafiyatan dhammaystiraysa bixusuuli darajaati darajooyin aakhiro inaan helo wa dilaaluhaa shahaadada hadhkeeguna waaqiyatun ay ka dhowrayso qofka u saaxiibka ah min xuluuli darakaad jaranjarada naarta inuu ku hoobto wa ahwaaliha iyo dhibaatooyinkee naarahaba washhadu waxaa kaloo qiraya anna muxameda nebi maxamed cabduhu ilaahay addoonkiisii inuu yahay wa rasuuluhu ilaahay rasuulkiisii inuu yahay alladii kaasoo nawara allaahu ilaahay uu ku nuuriyey bihi isaga alquluuba quluubta bacda dalaalihaa intay baadida ahayd kadib wa asmaca bihi uu ku maqashiyey waqra alaadaan dhagaha culayskoogii oo wajalaa bihi uu ku sifeeyey rayna alquluub qalbiga daxalkiisii bisiqaalihaa iyada nadaafadeedii ayuu ilaahay ku nuuriyey sal allahu allaha u naxariisto calayhi dushiisa wa calaa aalihi asxaabihi iyo asxaabtiisaba oo wasalama allaha u nabadgeliyo salaatan salaad laa qaaica wax kala jara litisaaliha xidhiidhkeeda una u ahaan xamdaladii kitaabka wey iyo muqadimadeenii kitaabka haddaba muqadimada kitaabka waxa loo baahan yahay qofku hadduu yahay qof carabiga garanaya ama luqawiya ama dee garanaya saniica culimada oo qof ilaahay balaaqo baray hadduu yahay waxaa lagu qiimeeyaa xamdaladiisani faniga uu bilaabayo inay ka tarjumayso maalan kolka uu fanigani carabi yahay waxaad odhanaysaa alxamdu lilaahi aladii axyaa culuuma alcarabiya carabigii kitaabkan inuu carabi yahay baad ogaanaysaa adoon gudihiisa arag adoon cunwaankiisa arag wa rafaca darajaati man qasada naxwaha rafaca waa cilmigii rafcaha ka hadlayay haddana waxaynu uga jeednaa koruqaadkii man qasada naxwaha naxwuhu waxa uu tilmaamayaa waa cilmigii naxwaha ka hadlayey wakhafada aladiina hoos buu u dhigay kuwa dayacuu dayacay oo watarakuu tacalumaha khafada waxay ka dhigan tahay oo baraacat listihlaal wax la yidhah baa ku jira saddex baraaco ayaa jira baraacat listihlaal mid la yidhaahoo tilmaamaysa xamdaladaadu inay ka turjumayso waxa aad ka warrami doonto qofka khadiibkaa ee mimbarka fuushani markuu ummadda la hadlayo xamdaladu waa inay khudbadda oo dhan aad ka sii akhrisataa haddii uu soon ka hadlayo waa inuu yidhah alxamdu lilaahi aladii amarana bisiyaam hadduu xaj ka hadlayo waa inuu yidhaha alxamdu lilaahi aladii awjaba calayna xaja baytihi alxaraam hadduu zake ka hadlayo ereyadii zakada waa inuu meesha ku soo daraa hadduu xaaraan ka hadlayo ereyadii xaaraanta waa inuu ka soo daraa hadduu fiqhi ka hadlayo waa inuu ereyadii fiqhiga ka hadlayay ku soo daraa dee sidaa dareemayso markuu nebiga ku saliyayo sala allahu calayhi wasalam waa inuu yidhahda sala allahu calaa man qaala khayrukum calaa man qaala man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi diin oo kale maalan kolkaa ereyadii xadiidkee fiqhiga tilmaamayey waa inuu ku soo daraa hadduu xadiid ka hadlayo waa inuu yidhaahdaa aayaddii qur'aanka ahayd oo kale uu ku soo daraa eh, wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu Ah, wamaa aataakum rasuul oo kale waa xadiikii hadduu tafsiir ka hadlayo oo kale waa inuu khudbadiisa ku soo dara aayaddii qur'aanka ahayduu rabbi lahaa waxaanu kuugu soo dejinay litubayina linaasi maa nuzila ilayhim litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim haddii ardaygu farbarasho aad kala hadlaysiduu yahay nin luqada garanaya waa inaad qiraa'ada kusoo darta sida iyo kitaabada iyo waa inaad kusoo barta alraxmaan callama alqur'aan khalaqa alinsaan callamahu lbayaan kolka eeg waxa wey waxaad arkaysaa cilmigii baad markaa qiimaynaysaa oo cilmigii baad ka hadlaysaa qiraa'adiina iqra bismi rabbika aladii khalaq oo kale maxaanku idhaahdaa haddaad kitaabadii ka hadlayso nuun waalqalami oo kale qalamkii qalinkii oo kale waa inaad ka warantaa haddii aad ka hadlayso kolba mawduuca aad ka hadlayso waa inaad kelmadahan aad ku bilaabaysaa ay yihiin kelmado ka turjumaya kolkaa muqadimadeyna sida aynu arkayno carabigii baa ku jira oo baraacatulistihlaala rafcihii baa ku jira khafdihii baa ku jira naxwihii baa ku jira amaa bacdu intaa kadib sababaha igu kalifay kitaabka inaan qoro ayaan halkan ku soo ururiyey amaa bacdu intaa kadib fa innii anigu lamaa ra'aytu markaan arkay xaajata طulaabi alcarabiya ardayda carabiga baranaysa baahida ay u qabaan ilaa fahmi luqa luqadda inay fahmaan tasdaadu iyadoo kordhaysa yowman bacda yowm maalinba maalinta kasii dambayso baahidii ay ka badanayso sababta baahidan keensatayna waa liqilati xudaaqihi rag aad iyo aad aqoon ugu leh buu ku leeyahay oo yaraaday fii bilaadina wadannadeennan waddankeennan rag aqoon badan u leh ayaa ku yaraaday wa ihmaalihi iyo isagoo la dayacay ladaa bacdi asaatidati alcarabiya ragga luqa alcarabiya aqoonta u leh ayaa ustaadada luqa alcarabiya dhiga qaar ka midana agtoodii way ku yaraatayba casamtu waxaan go'aansaday markaa an ashudda inaan adkeeyo mi'sari guntiga inaan adkaysto ama dhexxidhka iyo suunka inaan adkaysto lita'liifi khulaasatin khulaaso anigoo alifaya khulaasada oo fii cilmi naxwi cilmiga naxwaha ku sugan khulaasada oo kaafiyatin ku filaanaysa man axkamahaa ninka suga khulaasadani way ku fillaanaysaa ninka suga wallaahi ilaahay uun baanan arjuu ka rajaynaya an yanfaca bihaa inuu ku anfaco adulaaba ardayda inuu ku anfaco wa an yajcalahaa inuu uga dhigo khaalisatan mid khaalis u ah liwajhi اlkariim wejigiisa sharafta leh inahu ilaahay weliyu daalika arrinkaa ka u weliga a weeyi waalqaadiru calayhi ka karaya ee awoodda ulana ilaahay weeyi subxaanahu wa tacaala waxaa igu kallifay kitaabka inaan qoro baahida badan ee ardaydu ay u qabaan sababta baahida keensatayna waa laba sababoodoo raggii aqoonta u lahaa oo dee saaxadaba ku yaraaday iyo hadday jiraan iyagiyo fannigan himaaliyey oo dee sidaad garanaysa sidii loo baahna aan u akhriyaynin ama ardaydii loo baahna aan soo saaraynin sidaa darteed waxa soo baxay meel kaste haddaad eegto cashir kaste haddaad eegto oo la dhigayo oo sheekh uu dhigayo ama cid kale ay dhigayso akhdaad sidaad kaga weyda ayaa yar haddaad eegtid xadiidka iminka akhtaa badan oo jirta ayaa jira oonan jeclayn runtii inaan halkan ka soo gudbiyo haddaad eegtiin tafsiirka akhtaa badan oo waxa jira runtii laga galo oo sida aad dareemaysid dee loo gelayo ood arkaysid aayado idil oo sida loo macnaynaya sidii loo baahnaaba ayna ahayn iminka waxaad arkaysaa bal aayaddan qur-aanka oo kale u fiirsada tafsiiradeena waddanka yaalla walaa tacdu caynaanka oo kale haddaad u fiirsateen culimmadu markay macnaynayaan waxay odhanayaan indhaha ha gudbinina oo kale waxayna ahayd sidaa in lagu macneeyo maahayn waayo indhuhu maaha mafcuul waa faacil aayadda markay ku jiraan indhuhu yayna gudbin bay ahayd oo iyagaa faacila walaa tacdu caynaanka waa tafaasiirteena iminka waddanka taalla culimadu macnaynayaan kolkaa waxoogaa yar sida aan dareemayno akhdaa badan oo noocaas oo kalea ah, oo xagga tafsiir kale oo xagga xadiid kale oo xagga fiqi kale oo xagga maqsuudka guud leh oo xagga maqsuudka guud iyo muhiimadda laga leeyahay cashir kale oo iska badan ayaa jirta oo runtii ina haysata sidaa darteed waxaa laga yaabaa ardayga haddii bayska laga dhigo laga soo dhiso bayska hoose haddii laga soo dhiso inuu waxoogaa ardaygaasi noqdo nin wax fahma laakiin haddaan bayska laga dhisin dee ardaygii waxa weeyaan sidaasunbuu isna ku sheekoobayaa kolkaas sidaa darteed waxaan jeclaystay ardayda ingiriiska laga dhigo laga dhiso kitaab dariiqadii maxaanku idhaha labadii dariiqo koobsanaya dariiqatulmutaqadimiin oo qawaacidkii leh sida ajruumigii iyo camridigii iyo dariiqatulmutaakhiriin isna dariiqaana ku soconaya oo laylisyadii leh oo kitaab labadii dariiqba la jaan qaadaya ama labadii darbe ka cabaya ayaan isku dayey oo iswaafajinaya labadii qolo oo ka qaacidada doonaya qaacidadii uu ka helayo ka doonaya laylisyo badan oo laga shaqeeyaana laylisyadii badnayd uu ka helayo labadaa darba kitaab koobsaday ayaan jeclaystay inaan ka dhigno rabbi wuxuu ina waafajiyey isaga ayaa mahad lehe kitaabkeennan inaynu soo saarno ama aynu qorno almabaadi اcashara waxaa lagama maarmaan ah kitaabka marka la qorayo waxa la yidhaha almabaadi اlcashara in ardayga loo sharxo ama dee sidaan garanayno uu fahmo mabaadi اlcashara maaha macnaheegu naxwaha unbaa leh fanni kaste oo la baranaya mabaadiulcashara bay leedahay haddaad xisaab baranayso intaadan baranin xisaabta mabaadiulcashara waa inaad aqoon u yeelataa haddaad naxwo baranayso mabaadiulcashara waa inaad garanayso haddaad sarfi baranayso mabaadiulcashara waa inaad baranayso haddaad tafsiir baranayso mabaadiulcashara litafsiir waa inaad baranayso haddaad xadiid ama fiqhi baranayso mabaadiulcashara waa inaad garanayso culimmadu waxay isla garteen waxa la yidhaha almabaadiulcashara oo intaan fanniga la dhexgelin ah ardaygu inuu barto lagama maarmaan inay tahay haddana qolooyinkan jaamacadaha dhigaa waxay u yaqaaneen mabaadi ulcashara culimmadeenii hore ayaa u taqaanay haddana jaamacadaha waxaa loo yaqaanaa tawsiifulmasaaq waxaana yidhahdeen tawsiifulmasaaq oo kale ama tawsiifulmasaaq oo kale ay yidhaahdeen weeye ardayga inta una jaamacadda aan loo bilaabin ustaadkan muxaadarooyinka usoo gudbinaya waa inuu siiyo cashiro ka warbixinaya mawduuca uu qaadanayo o dhani waxay ku saabsan yihiin taas ayaa lagama maarmaan noqonaysa kolka waa isla almabaadi lcashara wixii la odhan jiray un weeye mabaadi lcashara waa toban qodob waa faniga aad baranayso tacriifkiisa tacriifka fanigan aad baranaysa waa inaad taqaanaa sababta tacriifkaa loogu baahan yahay waxa weeye cilmi baa kaa lumay arday baa tahay oo cilmi baa doonaysa inaad baratay cilmigan aad baranaysa ee kitaabkan ku jiraa waa wax kaa maqan maalan hadduu hadda arday inoo soo galo uu yidhaahdo alaabbaa dibadda iyo suuqa igaga soo luntay oo nidha waan kula doonaynaa oo dhaqaaqdo uun maxaad raadin doontaa ma saacad baad raadin ma mobeel baad raadin dadka maxaad weydiin haddaad kitaabkan aad bara isleedahay dhex geshid uun waa cilmi baa kaa lumaye waxaad baranaysaa waa maxay ma garanaysid waxaad baranaysayba wuxuu yahay kolka intaadan fanniga dhex gelin waa inaad tidhaahdo horta fanniga halkan aan ku baranayaa waa maxay waa inaad isweydiiso kolka waa inaad la socon kartaa sheekhaagani hadduu ka baydho wixii aad beranaysay oo fanni kale uu kuugu baydho inuu fanigii ka baxay waa inaad la socon kartaa fanigii inuu ka baxay iyo inuuna ka bixin waa inaad la socon kartaa waxaa la yidhaahdaa tacriifka fanniga waa inaad garanayso naxwaynu baranaynaaye naxwa waa maxay laba tacriif bay yeelani mid luqadaa iyo mid istilaaxa ah tacriifka horta waa inaan baranaa waa qodobka koobaad qodobka labaad faa'iidada fanniganad baranaysaa uu leeyahay waa maxay maxaad ka faa'iidaysaa fannigan wakti baa kaaga baxaya hanti baa laga yaabaa inay kaaga baxayso dee wax badan baa aad ku bixinaysaa wati ayaa kaaga baxaya faa'iidada fanigani waa maxay mas'alada saddexaad mawduuca fanigani uu ka hadlaya waa maxay mawduuca fanigani waxa weeye mawduuca ma kelmaduu ka hadlaya ma jumlooyin buu ka hadlaya ma wuxuu ka hadlayaa afcaashaada seed u fadhiisataa ila seed u fadhiisataa fiqigaa ka hadla sidaad u fadhiisanaysa sidaad u soconaysa iyo sidaad wax u eegaysa iyo fiqigaa ka hadla ficiladan qof qaangaarihii uu samaynayo oo dhan waa fiqigu halkuu ka hadlo hadaba haddaad aragto fiqiga wuxuu ka bilaabaya sidaad u istinjaysanayso ilaa wuxuu ku dhammaynaya qof dhintay sida loo maydhayo kolkaa wii fiqigii halkaasu ka hadlay oo qofka dhaangaadhka ah ficiladiisii ilaahay kala xisaabtamayey iyo hadaladiisii ayuu kala hadlaya caqiidadii waxa wey qofkani wuxuu caqiidaynayay ayay ka hadlaysaa xadiidkii wuxuu ka hadlayaa sunnadii nebiga sala allahu calayhi wasalam tafsiirkii wuxuu ka hadlayaa aayaadkii rabbi dee iyo sharaxoogii ayuu ka hadlaya naxwuhuna wuxuu ka hadlayaa luqadii wixii sax ahaa markaad shay ku hadlayso maxaa saxa maxaan sax ahayn midda kale wuxuu naxwuhu ka hadlayaa tacbiirkan iyo aayad marka lagu siiyo aayaddaasi waxay sheegayso aayaddani waxay sheegayso xukunka ay sheegayso waxaa la yidhaahdaa sida aynu garanayno waxaa la yidhahdaa sida aynu garanayno waxaan almasder almutasayid ay usoo soo qaataan madmuunuljumla baa la yidhaha madmuunuljumla u fiirso haddaad xadiid nebi aragto xadiidkaa nebi waxa aad ka fahmayso luqaddu way kuu sheegaysaa sidaa darteed haddaad xadiid soo deliishato oo macnihii loogu talagalay macno aan ahayn aad u soo deliishato ama aayad aad soo deliishato oo macnihii loogu talagalay macno aan ahayn aad u deliishato cidda ku qabanaysaa waa naxwade luqawigaa ku qabanaya wuxuu ku odhanayaa war ninka carabiga yaqaanaa markuu hadalkaa sidaa ugu hadlo lagama fahma waxa aad sheegaysid hadalkan intaa unbaa laga fahmaa ee intaa uu qaado iyo hadalkan intaasaa ka dambeeyo oo isagoo sidan loo dhigay ayaa sidaa kalena loo fahmi karaaye la soco kolkaa wuxuu ka hadlayaa naxwi mawduucaadkii naxwaha waa qodobka saddexaad tacriifku waa qodobka koobaad faa'iidadu waa qodobka labaad mawduucu waa qodobka saddexaad ee halku naxwuhu ka hadli doonaa fadliguna waa fadliga ku soo arooray fannigan aad baranaysa qodobka afraad nisbadu waa fannigan iyo funuunta kale haddii laisku laysku eego maxay ku kala duwan yihiin waa qodobka shanaad waadicu yaa ugu horreeyey ee fannigan wax ka qoray qodobka waadicu waa lixaad toddobaadku waa ismiga fannigan magiciisu uu yahay sideedaad waa fannigan halka laga soo dhimbiil qaatay sagaalaad waa sharcigu xukunka uu yidhi ma sunaa barashadiisu ma waajibba ma karaahiya ma xaaraamba maxay noqonaysaa qodobka tobnaad ee ugu dambeeya waa masaa'il masaa waxa weeye qawaacidka guud ee fannigu uu ka hadlayo qawaacidkii fanniga ayaa halkana la doonaya inaynu ku ogaano tobankaa qodoba horta lagama maarmaana almabaadi cashara waa mabaadida tobanka ah annaxwu naxwuhu luqatan luqa ahaan lahu waxaa u sugnaaday ciddatu macaanin dhowr macno lix macno ayuu naxwuhu luqadda ku yimaadaa qolana waxay dhahdeen toddoba macno ayuu ku yimaadaa lixdii macno ee ereyga naxwi luqadda uu ku imanayey balee haddaba waxaa laga yaabaa khilaafka waxyaabaha keena waxaa ka mid a naxwihiisa iminka lix macno kuma imanin erey haddaynu aragno xadiid ku jira oo naxwo ka sheekaynaya naxwaha lixdaa macno kaad ku xambaarayso ereygii naxwe ahaa luqadii lix macno ayuu ugu yimid ama toddoba macno ugu yimide haddaynu aragno waa ina dee luqawiyiinta aynu ay ina saacidaan oy ina yidhaahdiin ereygu hadduu meel noocaayoo kalea ah dhaco lixdii macno kaasunbaa la qaadanaya kaasunbaa la qaadanaya kaasunbaa la qaadanaya masaa'ilka khilaafka ee fuqahadana waxa keenaya ereyada noocan oo kale ah iminka imaamu shaafici iyo imaamu axmed oo kale masale isku haystaan baa jira oo odhanaya gabadh haddii la furo ay gabadhuna dhihi ay caado leedahay gabadh yar haddii la furo ma waxay ku caado tirs ku ciddo tirsani saddex jeer inay dhiigga aragto imaamu axmed saasuu qabaa mise waxay ku ciddo tirsani saddex jeer inay ka maydhato imaamu shaafici wuxuu qabaa maydhiga kolka waktigiibaa kala dheeraanaya waayo dahaarada haddii la yidhah dahaaradaha loo tiriyo shan iyo toban dharaarood baa ugu yar dahaarada halkii dahaaraba shan iyo toban dharaarood baa ugu yar laakiin aragtida haddii la yidhaha loo tiriyo aragtidii dee saddex dharaarood bay noqon kartaa dumarku siday u badan yihiin iyo afar dharaarood ayay noqonaysaa kolkaa midna dee shan iyo toban midna saddex dharaarood hala tiriyo wakhtigii aad buu u kala degdegayaa sidaad arkaysid waxay culimmadu isku qabteenna labada imaam ay isku qabteen kelimatu qur'in ilaahay baa le walmuallaqaatu yatarabasna ytarabasna banfusihina alaaaa quru alaaata quruuban ilaahay aayadda qur'aanka ah ku sheegayo alaaata quru ereygan qurci a luqadda waa maxay saddex qurci imaam qurcigu laba macnu luqadda ugu jiraa mar waa dhiigga marna waa maydhashada imaamu shaaficina maydhashaduu qaatay imaamu axmedna dhiigguu qaatay kolka imaamu shaafici markii la weydiiye layidhi maxaad dhiigga kaga leexataad maydhiga ilen waa laba macno isberber yaale haddaad mid adigu qaadatana dee tarjiixun bilaa murajax waa khatar maxaad kan ku qaadatay ka kale uga tagtay ilan ereygii labada macnaba wuu lahaaye waa inaad qariino sheegta ama aad tiraa ficilkii nebigaa sidan ahaa ama aad tiraa gabarh saasi ay ku dhacdu nebigu sidaa ayuu kula teliyey waa inaad wuxuun eh, odhan kartaa imaamu shaafici wuxuu yidhi maadaamu meeshani riximka uu yahay oo la hubinayo oo ninkii hore iyo ninka dambe biyahoogii la kala ilaalinaya iyo nasabku inuuna isku biirin uu yahay ka waktiga dheer leh ayaa baraa'ada iyo hubinta ku fiican buu yidhi ka waqtiga dheer la hubinta ku fiican kaa ii qaada buu yidhi marka imaamu shaafici waxaynu arki doonaa anaxwu naxwaha luqatan luqada waa lahu ciddatu macaanin dhowr macno ayuu yeelan alqasdu waa qasadka ka koobaad waxaa la yidhahdaa naxawtu waxaan u qastay naxwaka xaggaaga kolka naxwakada dambe waa jiho hadda laakiin naxawtuda hore ayaa qasada naxawtu waan u qastay naxwaka ka labaad waa almil oo lamid ah waxay carabtu yidhahdeen caliyun cali naxwu camrin waa camal oo kale naxwudaa weeyaan ayaa iminka naxwihii oo kale buu noqonaya ama mil buu noqonaya macnaha saddexaad waa almiqdaar qiyaas waxaa la idhaha licaliyin cali wuxuu u sugnaaday calaya dushayda naxwu alfin kun qiyaastii qiyaas wey imika miqdaar buu ku naxwigaasi ugu jiraa macnaha afraad alqismu waa qayb waxay carabtu yidhahdeen tanqasim hadihi اlmas'ala mas'aladani waxay u qaybsamaysaa ilaa arbacati anxaa'in ilaa afar qaybood anxaa'intaa dambe waa jamcu naxwin naxwahaasina waa aqsaam waa qismi wey oo ilaa arbacati anxaa'in anxaa'in haddii aqsaamin aan keenno waa sax ilaa arbacati aqsaamin ka shanaad waa bacdun akaltu waxaan cunay naxwo acaami waa bacdo acaamina carabtu way yidhahdeen cuntada qayb ka mida ayaan cunay oo caqligaagaa ka xishoonayo cunto lagu keenay inaad wada cunto dee maalan oo kale laguma baysgaraynayo adoo hudheel galay oo cunto dalbaday waxaa lagu baysgaraynayaa masalada adigoo martiya oo guri cid ka dabagalay kolka haddii intii yarayde lagu soo hordhigaba aad wada cunto dee sidaynu garanayno cuntaduna qaali bay ahaan jirtay oo dee dadku dhaqaalo badan ma lahayn kolkaa hadduu qofku yidha akaltu naxwa acaam maxaad ku macnaynaysaa kolkaa inta badan waxa carabta ay ku macnayn jireen waa bacda dacaam oo caqligaagaa sheegaya in dee dadkan ku maamunsay ee adiga iska kaa horraysiiyey inaad cunto uga tagto ama aad wax uga tagto akaltu naxwa acaam waa bacda acaam ka lixaad waa aljiha weeyaan oo dhinac buu isna ahaan jiray waxaad odhanaysaa qasatu naxwaka waa naxwakada qasatu waxaan u qastay naxwaka xaggaaga ay jihataka lixdii macno wa jamaca waxaa kulmiyey macaaniya naxwi naxwaha macaanidiisa fi luqati luqada bacduhum culimada qaarkood biqowlihi hadalkiisa ayuu ku kulmiyey nin gabayaa agabay ku ururiyey wuxuu yidhi qasdun wa milun jihatun miqdaarun qismun wa bacdun qaalahu lakhyaaru qasdun waa u qasad naxwuhu qasad buu noqdaa wa milun waa lamid noqosho jihatun waa jiho miqdaarun waa qiyaas qismun waa qayb wa bacdun iyo badh qaalahu waxaa macaanida lixda a sheegay alakhiyaaru raggii akhyaarta ahaa ragga qaar baa toddoba ka dhigay oo mid lixaa mid toddobaad ku daray wa jamacahaa waxaa kulmiyey aydan adawuudiyu sheekha daawuudi la yidhaah maca ziyaadati macnan macna isagoo ku siyaadinaya saabicin toddobaad biqowlihi hadalkiisii ayuu ku soo ururiyey oo wuxuu yidhi linaxwi saamacu macaanin qad ataan luqatan jamactuhaa dimna beyti mufradin kamula qasd wmil wmiqdaar wanaaxiyat nawc wbacd waxarfu faxfadi lmuula linaxwi naxwihii ayuu u sugnaaday sabcu macaanin toddoba macno qad atad way timid toddobaduba luqatan luqadda ayay ku timid jamactuhaa anigaa ururiyey dimna beytin beyd baan ku dhex ururiyey beydkoo mufradin keligii ah kamulowna dhammaystirmay oo toddobadii macnoba hal beyd baan kusoo ururiyey qasdun waa qasad wamilu waa lamid noqosho wamiqdaarun waa qiyaas wanaaxiyatun waa jiho nawcun waa nooc wabacdun waa badh waxarfun waa hareerta ereyga xarafa hareertaa loo yaqaanaa wa min annaasi man yacbud allaha calaa xarfin markuu ilaahay leeyahay wa min annaasi dadka waxaa ka mida man yacbud allaha cid ilaahay caabudaysa calaa xarfin cibaadada bartanka uma gelaysa iyagoo xaydxaydin waxaad moodaa diinta inay iska ilaalinayaan kolkaa diinta intay daraf ka soo joogsadaan bay doonayaan iyagoo diintii aan iswada dhiibin inay dhinacaa ka yar darsadaan bay doonayaan wa min annaasi man yacbud allaha calaa xarfin kolka hadday khayr helaanna way sii dhiiranayaan hadday khayr waayaan o dhib la kulmaanna dibbay u noqonayaan oo waxay moodayaanba diintu inay sabab ugu noqotay intaa waxaan kaga warbixinay naxwuhu luqa ahaan wuxuu ku yahay isilaaxii baa ii yimid haddaba ardayga waxaa laga yaabaa inay ardayda qaarkood ku adkaato luqada iyo isilaaku luqad iyo isilaax horta maxaa la kala yidhaha asal ahaanba waxa weeye erey markaan soo qaato luqadda waxaa loo yaqaanaa dadweynuhu waxay u yaqaaniin isilaaxana waxaa loo yaqaanaa dad gaari siday ku heshiiyeen maalan haddaan sad imika intan halkeennan fadhidaa haddaynu ku heshiino kaalay ereyga kaalay ah tag haddaynu ku heshiino haddaan kaalay ku idhahda maxaad samaynaysaa sheekh cadnaan waa tegaysaa sheekh mustafi haddaan kaali ku yidha adna maxaad samaynaysaa waa tegaysaa kolkaa qof aan luqadda soomaaliga aqoonin baa ku yidhi iidhig luqaddii soomaaliga waxaad odhanaysaa ereyga kaalaya markaad macnaynaysid war luqadda ereyga kaalay waa ii imo luqaddu waa maxay haddaba waa sida dadweynuhu u yaqaano eeg isilaaxa nimanka halkaa joogana inagaa layna tilmaamaya maogta isilaaxa heshiiska isila waa heshiis nimanka halkaa joogaa laakiin kaalaydii waxay ku heshiiyeen inay u qaataan maxay iska tag laakiin waxaa la yidhi inta badan waxaa la yidhi ereyga istilaaxa loo qaadanayo ereyga luqadda loo yaqaanay waa inay isku dhow yihiin ee sidan tusaalahan hadda anuu ambixiyey oo kale ayna isku did noqonin laba ereyoo isku dhowinba istilaaxa iyo luqaddu waa inay isku dhowaadaan xagga macno ahaan kolkaa luqaddu toddobadaa macno ama lixdaa macno ayuu naxwaha ku ahayd waxaa yimid niman eegaya hadalka maxaa saxan maxaa khaldan nuxaad baa loo bixiyo ereyga nuxaad baa loo bixiyeyo iyagii nuxaad bay noqdeen cilmigoogiina naxway ula baxeen cilmigoogii maxay ula baxeen cilmigii saxdii khaladka ka sheekaynaya iyo icraabta maxay ula baxeen naxway ula baxeen waxaa la yidhi magaca naxwi xaguu ka yimid cilmiga mayba tafsiir u bixiyaan ilan kelmaduu sharxayaaye tafsiirna waa wax la sharxaya soo maaha cilmigeennin maxaa tafsiir loogu bixin waaye maxay ula doorteen magaca naxwa kumaankum malaayiin magac ayaa jira maxaa kalifa inay naxwo qaataan cali binu abi aalib ayuu ninkii koobaad la tashaday abi aswad adduali oo ninkii naxwaha dejiyey ah ayaa cali binu abi aalib cali binu abi aalib luqawi buu ahaa sida aan dareemayno carabtii horeo dhanba luqawiyiin bay ahaayeen oo waxay yaqaaneen hadalka kiisa khaldan iyo kiisa saxan iyagoo naxwaha dhiganin ayuu haddana hadalkoogu naxwaysnaa kolka waxaa dhacay cali markuu la tashaday ayuu cali kelmadda iyo qaybaheega ka hadlay inno iyo akhawaadkeedii ayuu ka hadlay cali baa naxwey sida loo qorayo cashiro ka ah, ayuu siiyey intaas way isleeyiin intaasi way isleeyihin markaasuu la hadlay caliyo wuxuu ku yidhi ninkii unxu naxwa haadaa buu unxu waa naxwaha amarkiisii unxu ugasad buu yidhi naxwi haada kaa xaggiisa kaa cashirada aan ku siiyey oo kale ugasado hadalka carbeed intaad tixraac ku samayso wixii isku noocaba cunwaan u samee oo cashir u samee kolkaa unxudii cali uu yidhi ugasadii uu yidhi ayaa kolkaa ay culimadiina ay yidhaahdeen fanigan aynu naxwo nidhaahno saasaa horta faniga naxwo loogu bixiyey kolkaa naxwihii cilmigii icraabta iyo binaha ka hadlayay bay culimadu ka dhigeen waa kan tacriifkiisii xadhu xadkiisu fi isilaaxi nuxaati nuxaadu siday ku heshiiyeen marka naxwaha la tacriifinayo waa isilaaxa hadda waa dadkii gaarka ahaa ee nuxaadda ahaa waxay naxwaha u bixiyeen kuwa cilmun waa in la barto biusuulin qawaacid waa in la barto qawaacidka oo taxfadu ay ilaalinayso muraacaatuhaa dhowrideedu allisaana carabka ayay ka ilaalin can inuu ku gafo fi nudqi xagga hadalka horta naxwo waxaa loo yaqaanaa eg in qawaacid iyo xeerar la barto xeerarkaasoo la xiftiyaana carabkaaga ayay khaladka ka ilaalinayaan carabkaagu inuu khaldamo xeerarka ka ilaalinaya ee ku odhanaya faacilka waa la godaa ee ku odhanaya mafcuulka waa la kor dhaba ee ku odhanaya xarafka jaarir waa dee ka dambeeya waa la hoos dhiga ku odhanaya mudaafunleyhigu waa majruur xeerarkaas oo kale ayaa horta naxwo loo yaqaanaa xaduhu naxwaha xadkiisu fi isilaaxi nuxaati heshiiska nuxaadda marka la eego huwa cilmun waa cilmi iyo garasho biusuulin qawaacid la garto ereygan usuuli waa qawaacid biusuulin baa la garanaya qawaacid qawaacidka oo taxfadu ay ilaalinayso muraacaatuha dhowriddeedu qawaacidkan haddaad dhowrto waxay ilaalini allisaana carabkaagay ilaalin canilkhata'i gef bay ka ilaalini fi nudqi xagga hadalka uu ku gefo carabkaagana khaladka laga ilaalinaya waxaa la yidhaahdaa sida fiqhigu uu ficilkaaga gef uga ilaalinayo ayuu naxwuhuna carabkaaga gefka uga ilaalinaya kolkaa midna carabkiibuu ilaalinaya midna ficilkiibuu ilaalinaya sida culimadu macnaynayaan kolkaa waxoogaa yar sida aan dareemayno akhdaa badan oo noocaasoo kale ah oo xagga tafsiir kale oo xagga xadiis kale oo xagga fiqigale oo xagga maqsuudka guud leh oo xagga maqsuudka guud iyo muhiimadda laga leeyahay cashir kale oo iska badan ayaa jirta oo runtii ina haysata sidaa darteed waxaa laga yaabaa ardayga haddii bayska laga dhigo laga soo dhiso bayska hoose haddii laga soo dhiso inuu waxoogaa ardaygaasi noqdo nin wax fahma laakiin haddaan bayska laga dhisin dee ardaygii waxa weeyaan sidaasunbuu isna ku sheekoobaya kolkaas sidaa darteed waxaan jeclaystay ardayda in bayska laga dhigo laga dhiso kitaab dariiqadii maxaanku idhaha labadii dariiqo koobsanaya ariiqat lmutaqadimiin oo gawaacidkii leh sida ajruumigii iyo camridigii iyo ariiqat lmutaakhiriin isna dariiqaana ku soconaya oo laylisyadii leh oo kitaab labadii dariiqba la jaan qaadaya ama labadii darbe ka cabaya ayaan isku dayey oo iswaafajinaya labadii qolo oo ka qaacidada doonaya qaacidadii uu ka helayo ka doonaya laylisyo badan oo laga shaqeeyaana laylisyadii badnayd uu ka helayo labadaa darba kitaab koobsaday ayaan jeclaystay inaan ka dhigno rabbi wuxuu ina waafajiyey isaga ayaa mahad lehe kitaabkeennan inaynu soo saarno ama aynu qorno almabaadi اcashara waxaa lagama maarmaan ah kitaabka marka la qorayo waxa la yidhaha almabaadi اlcashara in ardayga loo sharxo ama dee sidaan garanayno uu fahmo mabaadi اlcashara maaha macnaheegu naxwaha uun baa fanni kaste oo la baranaya mabaadiulcashara bay leedahay haddaad xisaab baranayso intaadan baranin xisaabta mabaadiulcashara waa inaad aqoon u yeelataa haddaad naxwo baranayso mabaadiulcashara waa inaad garanayso haddaad sarfi baranayso mabaadiulcashara waa inaad baranayso haddaad tafsiir baranayso mabaadiulcashara litafsiir waa inaad baranayso haddaad xadiid ama fiqhi baranayso mabaadiulcashara waa inaad garanayso culimmadu waxay isla garteen waxa la yidhaha almabaadiulcashara oo intaan fanniga la dhexgelin ah ardaygu inuu barto lagama maarmaan inay tahay haddana qolooyinkan jaamacadaha dhigaa waxay u yaqaaneen mabaadi ulcashara culimadeenii hore ayaa u taqaanay haddana jaamacadaha waxaa loo yaqaanaa tawsiifulmasaaq waxaana yidhahdeen tawsiifulmasaaq oo kale ama tawsiifulmasaaq oo kale ay yidhaahdeen weeye ardayga inta una jaamacadda aan loo bilaabin ustaadkan muxaadarooyinka usoo gudbinaya waa inuu siiyo cashiro ka warbixinaya mawduuca uu qaadanayo o dhani waxay ku saabsan yihiin taas ayaa lagama maarmaan noqonaysa kolka waa isla almabaadiu lcashara wixii la odhan jiray un weeye mabaadiu lcashara waa toban qodob waa fanniga aad baranayso tacriifkiisa tacriifka fannigan aad baranaysa waa inaad taqaanaa sababta tacriifkaa loogu baahan yahay waxa weeye cilmi baa kaa lumay arday baa tahay oo cilmi baa doonaysa inaad baratay cilmigan aad baranaysa ee kitaabkan ku jiraa waa wax kaa maqan maalan hadduu hadda arday inoo soo galo uu yidhaahdo alaabbaa dibadda iyo suuqa igaga soo dhuntay oo nidha waan kula doonaynaa oo dhaqaaqdo uun maxaad raadin doontaa ma saacad baad raadin ma mobeel baad raadin dadka maxaad weydiin haddaad kitaabkan aad bara isleedahay dhex geshiduun waa cilmibaa kaa lumaye waxaad baranaysaa waa maxay ma garanaysid waxaad baranaysiba wuxuu yahay kolka intaadan faniga dhex gelin waa inaad tidhaahdo horta faniga halkan aan ku baranayaa waa maxay waa inaad isweydiiso kolka waa inaad la socon kartaa sheekhaagani hadduu ka baydho wixii aad baranaysay oo fani kale uu kuugu baydho inuu fanigii ka baxay waa inaad la socon kartaa fanigii inuu ka baxay iyo inuuna ka bixin waa inaad la socon kartaa waxaa la yidhahdaa tacriifka faniga waa inaad garanayso naxwaynu baranaynaay naxwa waa maxay laba tacriif bay yeelanay mid luqada iyo mid istilaaxa ah tacriifka horta waa inaan baranaa waa qodobka koobaad qodobka labaad faa'iidada fanniganad baranaysaa uu leeyahay waa maxay maxaad ka faa'iidaysaa fannigan wakti baa kaaga baxaya hanti baa laga yaabaa inay kaaga baxayso dee wax badan baa aad ku bixinaysaa waqti ayaa kaaga baxaya faa'iidada fannigani waa maxay mas'alada saddexaad mawduuca fannigani uu ka hadlaya waa maxay mawduuca fanigani waxa weeye mawduuco ma kelmaduu ka hadlayaa ma jumlooyin buu ka hadlayaa ma wuxuu ka hadlayaa afcaashaada seed u fadhiisataa ila seed u ka hadla sidaad u fadhiisanaysa sidaad sidaad wax u eegaysa ka hadla ficiladan qof qaangaadhihii uu samaynayo oo dhan waa fiqigu halkuu ka hadlo haddaba haddaad aragto fiqiga wuxuu ka bilaabayaa sidaad u istinjaysanayso ilaa wuxuu ku dhammaynayaa qof dhintay sida loo maydhayo kolkaa wii iigii halkaasu ka hadlay oo qofka qaangaadhka ah ficiladiisii ilaahay kala xisaabtamayey iyo hadaladiisii ayuu kala hadlaya caqiidadii waxa wey qofkani wuxuu caqiidaynayay ayay ka hadlaysaa xadiidkii wuxuu ka hadlayaa sunnadii nebiga sala allahu calayhi wasalam tafsiirkii wuxuu ka hadlayaa aayaadkii rabbi dee iyo sharxoogii ayuu ka hadlaya naxwuhuna wuxuu ka hadlayaa luqadii wixii sax ahaa markaad shay ku hadlayso maxaa saxa maxaanse sax ahayn midda kale wuxuu naxwuhu ka hadlayaa tacbiirkan iyo aayad marka lagu siiyo aayaddaasi waxay sheegayso aayadani waxay sheegayso xukunka ay sheegayso waxaa la yidhaahdaa sida aynu garanayno waxaa la yidhahdaa sida aynu garanayno waxaan de almasder almutasayid ay usoo qaataan madmuunuljumla baa la yidhaha madmuunuljumla u fiirso haddaad xadiid nebi aragto xadiidkaa nebi waxa aad ka fahmayso luqaddu way kuu sheegaysaa sidaa darteed haddaad xadiid soo deliishato oo macnihii loogu talagalay macno aan ahayn aad u soo deliishato ama aayad aad soo deliishato oo macnihii loogu talagalay macno aan ahayn aad soo deliishato cidda ku qabanaysaa waa naxwade luqawigaa ku qabanaya wuxuu ku odhanayaa war ninka carabiga yaqaanaa markuu hadalkaa sidaa ugu hadlo lagama fahmo maxaa aad sheegaysid hadalkan intaa unbaa laga fahmaa ee intaa u qaado iyo hadalkan intaasaa ka dambeeyo oo isagoo sidan loo dhigay ayaa sidaa kalena loo fahmi karaaye la soco kolkaa wuxuu ka hadlayaa naxwi mawduucaadkii naxwaha waa qodobka saddexaad tacriifku waa qodobka koobaad faa'iidadu waa qodobka labaad mawduucu waa qodobka saddexaad ee halku naxwuhu ka hadli doonaa fadliguna waa fadliga kusoo soo arooray fannigan aad baranayso waa qodobka afraad nisbadu waa fannigan iyo funuunta kale haddii lasku laysku eego maxay ku kala duwan yihiin waa qodobka shanaad waadicu yaa ugu horreeyey ee fannigan wax ka qoray qodobka waadicu waa lixaad toddobaadku waa ismiga fannigan magiciisa uu yahay sideedaad waa fannigan halka laga soo dhimbiil qaatay sagaalaad waa sharcigu xukunka uu yidhi ma sunaa barashadiisu ma waajiba ma karaahiya ma xaaraanba maxay noqonaysaa qodobka tobnaad ee ugu dambeeya waa masaa'il masaaishu waxa weeye qawaacidka guud ee fanigu uu ka hadlayo qawaacidkii faniga ayaa halkana la doonaya inaynu ku ogaano tobankaa qodoba horta lagama maarmaana almabaadi cashara waa mabaadida tobanka ah annaxwu naxwuhu luqatan luqa ahaan lahu waxaa u sugnaaday ciddatu macaanin dhowr macno lix macno ayuu naxwuhu luqadda ku yimaadaa qolana waxay dhahdeen toddoba macno ayuu ku yimaadaa lixdii macno ee ereyga naxwiihi luqadda uu ku imanayey balee haddaba waxaa laga yaabaa khilaafka waxyaabaha keena waxaa ka mid a naxwihiisa iminka lix macno kuma imanin erey haddaynu aragno xadiid ku jira oo naxwo ka sheekaynaya naxwaha lixdaa macno kaad ku xambaarayso ereygii naxwo ahaa luqadii lix macno ayuu ugu yimid ama toddoba macno ugu yimid haddaynu aragno waa ina dee luqawiyiinta aynu ay inaga saacidaan oy ina yidhaahdiin ereygu hadduu meel noocaayo kalea dhaco lixdii macno kaasunbaa la qaadanaya kaasunbaa la qaadanaya kaasunbaa la qaadanaya masaa'ilka khilaafka ee fuqahadana waxaa keenaya ereyada noocan oo kale ah iminka imaamu shaafici iyo imaamu axmed oo kale masala ay isku haystaan baa jira oo odhanaya gabadh haddii la furo ay gabadhuna dhihi ay caado leedahay gabadh yar haddii la furo ma waxay ku caado ku ciddo tirsani saddex jeer inay dhiigga aragto imaamu axmed saasuu qabaa mise waxay ku ciddo tirsani saddex jeer inay ka maydhato imaamu shaafici wuxuu qabaa maydhiga kolka waktigiibaa kala dheeraanaya waayo dahaarada haddii la yidhah dahaaradaha loo tiriyo shan iyo toban dharaarood baa ugu yar dahaarada halkii dahaaraba shan iyo toban dharaarood baa ugu yar laakiin aragtida haddii la yidhaha loo tiriyo aragtidii dee saddex dharaarood bay noqon kartaa dumarku siday u badan yihiin iyo afar dharaarood ayay noqonaysaa kolkaa midna dee shan iyo toban midna saddex dharaarood hala tiriyo wakhtigii aad buu u kala degdegayaa sidaad arkaysid waxay culimmadu isku qabteenna labada imaam ay isku qabteen kelimatu qur'in ilaahay baa le walmudallaqaatu yatarabasna yatarabasna bianfusihina alaaata quruu alaaata quruuban ilaahay aayadda qur'aankaa ku sheegaya alaaata quruu ereygan qurcia luqadda waa maxay saddex qurci imaam qurcigu laba macno luqadda ugu jiraa mar waa dhiigga marna waa maydhashada imaamu shaaficina maydhashaduu qaatay imaamu axmedna dhiigguu qaatay kolka imaamu shaafici markii la weydiiye layidhi maxaad dhiigga kaga leexataad maydhiga ilan waa laba macno isberber yaale haddaad mid adigu qaadatana dee tarjiixun bilaa murajax waa khatar maxaad kan ku qaadatay ka kale uga tagtay ilan ereygii labada macnaba wuu lahaayee waa inaad qariino sheegtaa ama aad tiraa ficilkii nebigaa sidan ahaa ama aad tiraa gabarh saas ay ku dhacdu nebigu sidaa uxog ayuu kula teliyey waa inaad wuxuun eh, odhan kartaa imaamu shaafici wuxuu yidhi maadaama meeshani riximka uu yahay oo la hubinayo oo ninkii hore iyo ninka dambe biyahoogii la kala ilaalinayo iyo nasabku inuuna isku biirin uu yahay ka waktiga dheer leh ayaa baraa'ada iyo hubinta ku fiican buu yidhi ka waqtiga dheer lah hubinta ku fiican kaa ii qaada buu yidhi marka imaamu shaafici waxaynu arki doonaa annaxwu naxwaha luqatan luqada waa lahu ciddatu macaanin dhowr macno ayuu yeelan alqasdu waa qasadka ka koobaad waxaa la yidhahdaa naxawtu waxaan u qastay naxwaka xaggaaga kolka naxwakada dambe waa jiho hadda laakiin naxawtuda hore ayaa qasada naxawtu waan u qastay naxwaka ka labaad waa almil oo lamid ah waxay carabtu yidhahdeen caliyun cali naxwi camrin waa camal oo kale naxwudaa weeyaan ayaa iminka naxwihii ah oo kale buu noqonaya ama mil buu noqonaya macnaha saddexaad waa almiqdaar qiyaas waxaa la yidhahda licaliyin cali wuxuu u sugnaaday calaya dushayda naxwu alfin kun qiyaastii qiyaas wey imika miqdaar buu ku naxwigaasi ugu jiraa macnaha afraad alqismu waa qayb waxay carabtu yidhahdeen tanqasim haadihi اlmas'ala mas'aladani waxay u qaybsamaysaa ilaa arbacati anxaa'in ilaa afar qaybood anxaa'in taa dambe waa jamcu naxwin naxwahaasina waa aqsaam waa qismi wey oo ilaa arbacati anxaa'in anxaa'in haddii aqsaamin aan keenno waa sax ilaa arbacati aqsaamin ka shanaad waa bacdun akaltu waxaan cunay naxwo acaami waa bacdo acaamina carabtu way yidhahdeen cuntada qayb ka mida ayaan cunay oo caqligaaga ka xishoonaya cunto lagu keenay inaad wada cunto dee maalan oo kale laguma baysgaraynayo adoo hudheel galay oo cunto dalbaday waxaa lagu baysgaraynayaa masalada adigoo martiya oo guri cid ka dabagalay kolka haddii intii yarayda lagu soo hordhigaba aad wada cunto dee sidaynu garanayno cuntaduna qaali bay ahaan jirtay dee dadku dhaqaalo badan ma lahayn kolkaa hadduu qofku yidha akaltu naxwa acaam maxaad ku macnaynaysaa kolkaa inta badan waxa carabta ay ku macnayn jireen waa bacda dacaam oo caqligaagaa sheegaya in dee dadkan ku maamuunsay ee adiga iska kaa horreysiiyey inaad cunto uga tagto ama aad wax uga tagto akaltu naxwa acaam waa bacda acaam ka lixaad waa aljiha weeyaan oo dhinac buu isna ahaan jiray waxaad odhanaysaa qasadtu naxwaka waa naxwakada qasadtu waxaan u qastay naxwaka xaggaaga ay jihataka lixdii macno wa jamaca waxaa kulmiyey macaaniya naxwi naxwaha macaanidiisa fi luqati luqada bacduhum culimada qaarkood biqowlihi hadalkiisa ayuu ku kulmiyey nin gabayaa gabay ku ururiyey wuxuu yihi qasdun wa milun jihatun miqdaarun qismun wa bacdun qaalahu lakhyaaru qasdun waa u qasad naxwuhu qasad buu noqdaa wa milun waa lamid noqosho jihatun waa jiho miqdaarun waa qiyaas qismun waa qayb wa bacdun iyo badh qaalahu waxaa macaanida lixda a sheegay alakhyaaru raggii akhyaarta ahaa ragga qaar baa toddoba ka dhigay oo mid lixaa mid toddobaad ku daray wa jamacahaa waxa kulmiyey aydane adaawuudiyu sheekha daawuudi la yidhaah maca ziyaadati macnan macna isagoo ku siyaadinaya saabicin toddobaad biqowlihi hadalkiisii ayuu ku soo ururiyo wuxuu yidhi linaxwi saamacu macaanin qad ataan luqatan jamactuhaa dimna beyti mufradin kamula qasd wmil wmiqdaar wnaxiyat nawc wbacd waxarfu faxfadi lmula linaxwi naxwihii ayuu u sugnaaday sabcu macaanin toddoba macno qad atad way timid toddobaduba luqatan luqadda ayay ku timid jamactuhaa anigaa ururiyey dimna beytin beyd baan ku dhex ururiyey beydkoo mufradin keligii ah kamulowna dhammaystirmay oo toddobadii macnoba hal beyd baan kusoo ururiyey qasdun waa qasad wamilu waa la mid noqosho wamiqdaarun waa qiyaas wanaaxiyatun waa jiho nawcun waa nooc wa bacdun waa badh wa xarfun waa hareerta ereyga xarafa hareerta loo yaqaanaa wa min annaasi man yacbud allaha calaa xarfin markuu ilaahay leeyahay wa min annaasi dadka waxaa ka mida man yacbud allaha cid ilaahay caabudaysa calaa xarfin cibaadada bartanka uma gelaysa iyagoo xaydxaydin waxaad moodaa diinta inay iska ilaalinayaan kolkaa diinta intay daraf ka soo joogsadaan bay doonayaan iyagoo diintii aan iswada dhiibin inay dhinacaa ka yar darsadaan bay doonayaan wa min annaasi man yacbud llaha calaa xarfin kolkaa hadday khayr helaanna way sii dhiiranayaan hadday khayr waayaan oy dhib la kulmaanna dibbay u noqonayaan oo waxay moodayaanba diintu inay sabab ugu noqotay intaa waxaan kaga warbixinay naxwuhu luqa ahaan wuxuu ku yahay isilaaxii baa ii yimid haddaba ardayga waxaa laga yaabaa inay ardayda qaarkood ku adkaato luqada iyo isilaaku luqad iyo istilaax horta maxaa la kala yidhaha asal ahaanba waxa weeye erey markaan soo qaato luqadda waxaa loo yaqaanaa dadweynuhu waxay u yaqaaniin istilaaxana waxaa loo yaqaanaa dad gaari siday ku heshiiyeen maalan haddaan sad imika intan halkeennan fadhidaa haddaynu ku heshiino kaalay ereyga kaalay ah tag haddaynu ku heshiino haddaan kaalay ku idhahda maxaad samaynaysaa sheekh cadnaan waa tegaysaa sheekh mustafi haddaan kaali ku idha maxaad samaynaysaa waa tegaysaa kolkaa qof aan luqadda soomaaliga aqoonin baa ku yidhi ii luqaddii soomaaliga waxaad odhanaysaa ereyga kaalaya markaad macnaynaysid war luqadda ereyga kaalaya waa ii imo luqaddu waa maxay haddaba waa sida dadweynuhu u yaqaano eeg istilaaxa nimanka halkaa joogana innagaa layna tilmaamaya moogtahay istilaaxa heshiiska istilax waa heshiis nimanka halkaa joogaa laakiin kaalaydii waxay ku heshiiyeen inay u qaataan maxay iska tag laakiin waxaa la yidhi inta badan waxaa la yidhi ereyga isilaaxa loo qaadanayo iyo ereyga luqada loo yaqaanay waa inay isku dhow yihiin ee sidan tusaalahan hadda aanu ambixiyey oo kale ayna isku did noqonin laba erey oo isku dhowinba isilaaxa iyo luqadu waa inay isku dhowaadaan xagga macno ahaan kolkaa luqadu toddobadaa macno ama lixdaa macno ayuu naxwaha ku ahayd waxaa yimid niman eegaya hadalka maxaa saxan maxaa khaldan nuxaad baa loo bixiyo ereyga dhafsuciga nuxaad baa loo bixiyeyo iyagii nuxaad bay noqdeen cilmigoogiina nax ula baxeen cilmigoogii maxay ula baxeen cilmigii saxdii iyo khaladka ka sheekaynaya iyo icraabta maxay ula baxeen naxway ula baxeen waxaa la magaca naxwiyi xaguu ka yimid cilmiga mayba tafsiir u bixiyaan ilan kelmaduu sharxayaaye tafsiirna waa wax la sharxaya soo maaha cilmigeennan tafsiir loogu bixin waaye maxay ula doorteen magaca naxwa kumaankum malaayiin magac ayaa jira maxaa kalifayni naxwo qaataan cali binu abi aalib ayuu ninkii koobaad la tashaday abi aswad adduali oo ninkii naxwaha dejiyey ah ayaa cali binu abi aalib la tashaday cali bnu abi aalib luqawi buu ahaa sida aan dareemayno carabtii horeo dhanba luqawiyiin bay ahaayeen oo waxay yaqaaneen hadalka kiisa khaldan iyo kiisa saxan iyagoo naxwaha dhiganin ayuu haddana hadalkoogu naxwaysnaa kolka waxa dhacay cali markuu la tashaday ayuu cali kelmadda iyo qaybaheega ka hadlay inna iyo akhawaadkeedii ayuu ka hadlay cali baa naxwey sidan loo qorayo cashiro ka ayuu siiyey intaas way isleeyiin intaasi way isleeyiin markaasuu la hadlay caliyo wuxuu ku yidhi ninkii unxu naxwa haadaa buu yidhi unxu waa naxwaha amarkiisii unxu uqasad buu yidhi naxwa haada kaa xaggiisa kaa cashirada aan ku siiyey oo kale u qasado hadalka carbeed intaad ixraac ku samayso wixii isku noocaba cunwaana u samee oo cashir u samee kolkaa unxudii cali uu yidhi uqasadii uu yidhi ayaa kolkaa ay culimadiina ay yidhahdeen fannigan aynu naxwo nidhaahno saasaa horta fanniga naxwo loogu bixiyey kolkaa naxwihii cilmigii icraabta iyo binaha ka hadlayay bay culimadu ka dhigeen waa kan tacriifkiisii xadhu xadkiisu fi isilaaxi nuxaati nuxaaddu siday ku heshiiyeen marka naxwaha la tacriifinayo waa isilaaxa hadda waa dadkii gaarka ahaa ee nuxaadda ah waxay naxwaha u bixiyeen kuwa cilmun waa in la barto biusuulin qawaacid waa in la barto qawaacidka oo taxfadu ay ilaalinayso muraacaatuhaa dhowrideedu allisaana carabka ayay ka ilaalin can inuu ku gafo fi nudqi xagga hadalka horta naxwo waxaa loo yaqaanaa eeg in qawaacid iyo xeerar la barto xeerarkaasoo la xiftiyaana carabkaaga ayay khaladka ka ilaalinayaan carabkaagu inuu khaldamo xeerarka ka ilaalinaya ee ku odhanaya faacilka waa la godaa ee ku odhanaya mafcuulka waa la kordhaba ee ku odhanaya xarafka jaarir waa dee ka dambeeya waa la hoos dhiga ku odhanaya mudaafuleyhigu waa majruur xeerarkaas oo kale ayaa horta naxwo loo yaqaanaa xaduhu naxwaha xadkiisu fi isilaaxi nuxaati heshiiska nuxaadda marka la eego huwa cilmun waa cilmi iyo garasho biusuulin qawaacid la garto ereygan usuuli waa qawaacid biusuulin baa la garanaya qawaacid qawaacidka oo taxfadu ay ilaalinayso muraacaatuha dhowrideedu qawaacidkan haddaad dhowrto waxay ilaalini allisaana carabkaagay ilaalin canilkhaa'i gef bay ka ilaalini fi nudqi xagga hadalka uu ku gefo carabkaagana khaladka laga ilaalinaya waxaa la yidhaahdaa sida fiqhigu uu ficilkaaga gef uga ilaalinayo ayuu naxwuhuna carabkaaga gefka uga ilaalinaya kolkaa midna carabkiibuu ilaalinaya midna ficilkiibuu ilaalinaya sidaaynu caqiidaduna dee caqiidadaadii ilaalinaysaa oo inaad shaygii si khaldan u caqiidayso ama si khaldan aad ka aaminto ayay ilaalinaysaa faa'iidatuhu cilmigan faa'iidadiisu maxay noqoni culimmadeennii waaweynayd eeg waxaa jira si weyn bay uga hadleen faa'iidada fannigan faa'iidada fannigani wax qarsoon maaha horey waxaa loo yidhi sheekh baa la weydiiyeoo lagu yidhi sheekh yaa ardayga mubtadigii waayo qofka bilowgaa ah noo sheeg baa layihi shareecada yaa bilow ku ah wuxuu ku jawaabay cidda sharciga bilowga ku ihi waa cidda luqadda bilowga ku ah waxay ka dhigan tahay qofku hadduu doonayo inuu fiqhi wakti ku bixiyo waxaweye ka midho keeni maayo oo intuu meel soo fadhiisto sidiisii u sharxi maayo hadduu luqadda una ka dhisnayn sidoo kale xadiidka ka midho maayo meel laba ka midho keeni maayo qofka aan dee luqadda aan ka bislayn waayo marka la doonayo in wax la barto luqaduu ku qoran yahay baa horta la bartaa maalan haddii aan u baahdaanu inaan kombyuutar barto goormaan fahmi karaa dee kombyuutarka luqad gaara ayaa sida ugu badan luqad bu inaga inagu soo gaadhaa luqadeeda haddaa luqadiisa haddaadan garanaynin bilowun baad ku ahaanaysaa wax kastood barato berri waad ilaaweysaa waayo luqadii uu ku qornaabaa kaa maqantee oodan fahmaynin tibaa kaa maan kolka waxay ka dhigan tahay culuumtan aan barta isleenahay luqadda ay ku qoran tahay culimo waa inaan fahanaa luqadda ay ku qoran tahay markaan fahano oo qura markaynu fahano ayaan odhanaynaa waxbaynu baranaynaa culimadeedna waa la weydiiyey sheekh ibnu cuaymiin allaha u naxariistee markuu ka hadlayey faa'iidada naxwaha ama uu naxwaha tilmaamayey wuxuu yidhi naxwuhu bilowga hore waa sacab aad buu u adag yahay buu yidhi dhammaadkiisana waa fudud yahay buu yidhi waxa tusaale loogu soo qaatay guri yaroo ka dhisan caws oo kale ama qasab oo kale bahalkan qasabkae aalaha la yidhahyo kale ama caws oo kale ka dhisan oo kale albaabkiisuna uu bir yahay waa xadiid albaabku waa xadiid intiisa kaleo dhanna waa caws iyo daaq buu ka dhisan iyo qori buu ka dhisan yahay isku tiirtiirsan kolka albaabkaa laga soo gelayuunbaa adag haddaad albaabkaa ka soo gasho wax kastaaba wuu fududaanaya laakiin haddaadan albaabkaa ka soo gelin waxay noqonaysaa albaabka haddii lagaa furo guduhu waa fudayd haddii albaabka ah laakiin sida lagaaga furo ayaa adkaanaysa sidaynu dareermayno imaamu shaafici wuxuu yidhi ahlulcarabiya dadka ahlucarabigiihi waa jinlinsi insiga iyagaa jin ah yubsiruuna waxay arkaan maa laa yubsiru naasu dadku waxayna arkaynin waxaynu odhanaynaa haddaba sida aan dareemayno faa'iidadiisu waa xifdu lisaan in carabka laga ilaaliyo can ilkhata'i gef fii tilaawati kalaam illah ilaahay hadalkiisa marka la akhriyayo wa kalaami rasuuli iyo rasuulka kalaamkiisa waalkalaami alcarabiyi iyo hadalka carabiga mawduucaadka uu ka hadlayaana waa alkalimaad alcarabiya kelmadaha carabiga min xayu maa dhinacii kiyo laga ilaalinayo yacridu lahaa u soo bambaxayey fi lkalaami alcarabi kalaamka carabiga oo min icraabin icraab iyo wa binaain binaa xaggee buu ka hadlaa naxwaha mawduucaadkiisu waa maxay waa alkalimaad alcarabiya baa la yidhi kelmadaha carabiga kelimooyinka ayuu ka hadlaa kiyo kelmadaha uu ka qiimaynayo kelmadda waxaa usoo bambaxayo icraab iyo binaa fadluhu waa fawqaanuhu inuu ka sareeyo calaa saa'iri اculuum culuumta oo dhan binisba marka loo eegayo libaarihi baabkiisa culumtao dhan wuu ka sarreeya xagga icraabka marka la eego fanni ku gaadhayaa ma jiro wa ruwiya can cumar ibn alkhadaab waxaa laga wariyey qowluhu odhaahdiisii tacallamu laxna laxniga barta iyo walfaraa'ida iyo wasunana sunanta kamaa tatacallamuuna alqur'aan sida aad qur'aanka u baranaysiin cilmigan laxniga ka warramaya naxwaha abarta nisbatuhu marka culumta kale loo eego nisbatuhu nisbadiisa libaqiyat culum marka loo eego atabayun waa kala duwanaansho iyo walmukhaalafa kala leexsanaansho tabayun iyo mukhaalafa waa isku mid macna cilmi kale oo icraab ka hadlayo naxwo ahayn lasoo heli maayo sarfigu meel kalu ka hadlaya balaaqadu meel kale ka hadlaysa xadiidku meel kalu ka hadlaya waa atabaayun laba fani oo isku midi ah haddaba ma jiraan sidaa ogow oo isku meel ka hadlaya waayo awoodaa lumaya haddii kale dee waadicuhu ninkii koobaad ee qoray huwa abulswad adduali nin la odhan jiray wey abulswad duali ismuhu fannigan waxaa lagu magacaabaa cilmu naxwi istimdaaduhu barta laga soo dhimbiil qaatay huwa mustamadun waxaa laga dhimbiil qaatay min kalaami illaahi tacaala ilaahay kalaamkiisa wa kalaami rasuulihi sal allahu calayhi wasalam nebi maxamed kalaamkiisii wa kalaami bulaqaa'i alcarab carabtii balaaqada taqaanay hadalkoogii xukmu shaarici fiihi sharcigu wuxuu ka qabo huwa waajibun kifaa'iyun waa waajib kifaa'iya waa waajib in cilmiga naxwaha alla bartaa kamaa dakarahu siduu sheegay shaykhulislaam ibnu taymiya siduu sheegay ummadda waa looga baahan yahay oo waajib ayuu noqonaya waayo shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi ina lugata alcarabiyata luqadda carabigu min addiin diintay ka mid tahay wa macrifatuhaa fardun wa waajib in la bartaana waa faral iyo waajib faina fahma alkitaabi kitaabka fahamkiisa iyo wasunati fardun faral weeyaan walaa yufhamu labadaa lama fahmo ilaa biluqati alcarabiya luqadda carabigaoo la barta mooyaane wamaa laa yatimu lwaajibu waajibku kuuna ku dhammaystirmaynin ilaa bihi in isaga lala yimaad mooye wax kale fahwa waajib isna waajib buu noqonaya waa shaykhulislaam ibnu taymiya kelmadihiisii masaa'iluhu meelaha uu ka hadlayo hiy adaaya waa adaayaadka alatii adaayaadka yabxau fiiha uu baxiyayo sida alfaacilu marfuucun faacilku waa marfuuc oo kale wlmudaafu xasba mowqicihi mudaafku waa kolba halkuu dhaco fi kalaami kalaamka dhexdiisa wlmudaafu ilayhi majruurun oo kale wa jamacaha tobankan qodob waxaa ururiyey binadmin gabayna ku ururiyey ashaykh axmed ibnu muxamed ibnu axmed ibnu yaxya abulcabaas almuqri ajilmisaani ninkii la jiray gabayganuu ka soo ururiyey muxuu yidhi من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة وما استمن منه وفضله وحكم يعتمن واسم وما أفاد والمسائل فتلك عشر للمنى وسائل وبعضهم منها على البعض اقتصر ومن يكن يدري جميعها انتصر وحول من رام ننك الرادية أما ضلبة anan fani uu ninka dalba waa nakiro faniguu dooni ha noqdo naxwo ha ahaado sarfi ha ahaado man raama fanan ninka fani raadiyaa falyuqadim ha horraysiiya awalan marka hore cilman inuu u cilmiyo shabi xadihi xadkiisii wa mawduucin iyo mawduucoo talaa raacay mawaadicin iyo ninkii qoray wa nisbatin iyo u nisbaynta culumta kale loo nisbaynayo iyo wa mastumidda minhu halka laga soo dhimbiil qaatay iyo wa fadlihi fadligiisa iyo wa xukmin xukun yuctamadu lagu tiirsanayo sharcigu wuxuu ka qabo iyo wasmin magaca fannigu uu leeyahay wamaa afaada iyo waxa uu faa'iidaynayo walmasaa'il iyo masaa'ilka uu ka hadlayo fa tilka taasi cashrun waa toban wasaa'ilu wasaa'il bay u tahay lilmunaa waxaad idin diilanayso wasaail waa waxa wey waa systam oo kale ama dariiqii aad meel u maraysay oo kale wey waxay wasaa'ilu tahay idindiiladaadii wa bacduhum qaarkoodna ikhtasara wuxuu ku gaabsaday minhaa tobankan uu kaga gaabsaday cala albacdi qaar ka mida qolaa timi tobanka looma wada baahna qaybuun baa loo baahan yahay waman yakun ninka ahaada yadrii nin garanaya jamiicahaa gebi ahaan waman yakun ninka ahaada yadri mid garanaya jamiicaha dhammaantood inta sare wuu guulaysanayaa tobankaba qofka bartaana wuu guulaysan culimada qaarkoodna tobanka looma wada baahnee in yarun baa loo baahan yahay bay yidhaahdeen in allahu tacaala barta ayuu inoogu joogaya wallahu tacaala aclam aclam caqiidaduna dee caqiidadaadii bay ilaalinaysaa oo inaad shaygii si khaldan u caqiidayso ama si khaldan aad ka aaminto ayay ilaalinaysaa faa'iidatuhu cilmigan faa'iidadiisu maxay noqoni culimadeenii waaweynayd eeg waxaa jira si weyn bay uga hadleen faa'iidada fanigan faa'iidada fanigani wax qarsoon maaha horey waxaa loo yidhi sheekh baa la weydiiye oo lagu yidhi sheekh yaa ardayga mubtadigii waayo qofka bilowga a ah noo sheeg baa la yidhi shareecada bilow ku ah wuxuu ku jawaabay cidda sharciga bilowga ku ihi waa cidda luqadda bilowga ku ah waxay ka dhigan tahay qofku hadduu doonayo inuu fiqhi wakti ku bixiyo waxa weeye ka midho keeni maayo oo intuu meel soo fadhiisto sidiisii u sharxi maayo hadduu luqadda una ka dhisnayn sidoo kale xadiidka ka midho maayo meel laba ka midho maayo qofka aan dee luqadda aan ka bislayn waayo marka la doonayo in wax la barto luqaddu ku qoran yahay baa horta la bartaa maalan haddii aan u baahdo anu inaan kombyuutar barto goormaan fahmi karaa dee kombyuutarka luqad gaara ayaa sida ugu badan luqad buu inaga inagu soo gaadhaa luqadeeda hadaad luqadiisa haddaadan garanaynin bilowunbaad ku ahaanaysaa wax kastood barato berri waad ilaaweysaa waayo luqadii uu ku qornaabaa kaa maqante oodan fahmaynin tiibaa kaa maqan kolka waxay ka dhigan tahay culuumtan aan barta isleenahay luqadda ay ku qoran tahay culimo waa inaan fahanaa luqadda ay ku qoran tahay markaan fahano oo qura markaynu fahano ayaan odhanaynaa waxbaynu baranaynaa culimadeenna waa la weydiiyey sheekh ibnu cuaymiin allaha u naxariistee markuu ka hadlayey faa'iidada naxwaha ama uu naxwaha tilmaamayey wuxuu yidhi naxwuhu bilowga hore waa sacab aad buu u adag yahay buu yidhi dhammaadkiisana waa fudud yahay buu yidhi waxaa tusaale loogu soo qaatay guri yaroo ka dhisan caws oo kale ama qasab oo kale bahalkan qasabkae aalaha la yidhahdo kale ama hadda oo kale ka dhisan oo kale albaabkiisuna uu bir yahay waa xadiid albaabku waa xadiid intiisa kaleo dhanna waa caws iyo daaq buu ka dhisan iyo qori buu ka dhisan yahay isku tiirtiirsan kolka albaabkaa laga soo gelayuunbaa adag haddaad albaabkaa ka soo gasho wax kastaaba wuu fududaanaya laakiin haddaadan albaabkaa ka soo gelin waxay noqonaysaa albaabka haddii lagaa furo guduhu waa fudayd haddii albaabkaa laakiin sida lagaaga furo ayaa adkaanaysa sidaynu dareermayno imaamu shaafici wuxuu yidhi ahlulcarabiya dadka ahlucarabigiihi waa jin linsi insiga iyagaa jin u ah yubsiruuna waxay arkaan maa laa yubsiru naasu dadku waxayna arkaynin waxaynu odhanaynaa haddaba sida aan dareemayno faa'iidadiisu waa xifdu lisaan in carabka laga ilaaliyo can ilkhaa'i gef fii tilaawati kalaam illaah ilaahay hadalkiisa marka la akhriyayo wa kalaami rasuuli iyo rasuulka kalaamkiisa walkalaami alcarabiy iyo hadalka carabiga mowduucaadka uu ka hadlayaana waa alkalimaad alcarabiya kelmadaha carabiga min xayu maa dhinacii kiyo laga ilaalinayo yacridu lahaa u soo bambaxayey fi lkalaami alcarabi kalaamka carabiga oo min icraabin icraab iyo wa binaain binaa xaggeebuu ka hadlaa naxwaha mowduucaadkiisu waa maxay waa alkelimaat alcarabiya baa lahi kelmadaha carabiga kelimooyinka ayuu ka hadlaa kiyo kelmadaha uu ka qiimaynayo kelmadda waxaa usoo banbaxayo icraabiya binaa fadluhu waa fawqaanuhu inuu ka sarreeyo calaa saa'iri alculuum culuumta oo dhan binisba marka loo eegayo libaabihi baabkiisa culumto dhan wuu ka sareeya xagga icraabka marka la eego fani ku gaadhaya ma jiro wa ruwiya can cumar ibn alkhaaab waxaa laga wariyey qowluhu odhaahdiisii tacallamu laxna laxniga barta iyo walfaraa'ida iyo wasunana sunanta kamaa tatacallamuuna alqur'aan sida aad qur'aanka u baranaysiin cilmigan laxniga ka warramaya naxwaha abarta nisbatuhu marka culumta kale loo eego nisbatuhu nisbadiisa libaqiyat اculum marka loo eego atabayun waa kala duwanaansho iyo wlmukhaalafa kala leexsanaansho tabayun iyo mukhaalafa waa isku mid macna cilmi kale oo icraab ka hadlayo naxwo ahayn la heli maayo sarfigu meel kalu ka hadlaya balaaqadu meel kale ka hadlaysa xadiidku meel kalu ka hadlaya waa atabaayun laba fani oo isku midi haddaba ma jiraan sidaa ogow oo isku meel ka hadlaya waayo awoodaa lumaya haddii kale dee waadicuhu ninkii koobaadee qoray huwa abulswad adduali nin la odhan jiray wey abulswad duali ismuhu fannigan waxaa lagu magacaabaa cilmu naxwi istimdaaduhu barta laga soo dhimbiil qaatay huwa mustamadun waxaa laga dhimbiil qaatay min kalaami illaahi tacaala ilaahay kalaamkiisa wa kalaami rasuulihi sal allahu calayhi wasalam nebi maxamed kalaamkiisii wa kalaami bulaqaa'i alcarab carabtii balaaqada taqaanay hadalkoogii xukmu shaarici fiihi sharcigu wuxuu ka qabo huwa waajibun kifaa'iyun waa waajib kifaa'iya waa waajib in cilmiga naxwaha alla bartaa kamaa dakarahu siduu sheegay shaykhulislaam ibnu taymiya siduu sheegay ummadda waa looga baahan yahay oo waajib ayuu noqonaya waayo shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi ina alugata alcarabiyata luqadda carabigu min addiin diintay ka mid tahay wa macrifatuhaa fardun wa waajib in la bartaana waa farad iyo waajib faina fahma alkitaabi kitaabka fahankiisa iyo wasunati fardun faral weeyaan walaa yufhamu labadaa lama fahmo ilaa biluqati alcarabiya luqadda carabigoo la barto mooyaane wamaa laa yatimu lwaajibu waajibku kuuna ku dhammaystirmaynin ilaa bihi in isaga lala yimaad mooye wax kale fahwa waajibu isna waajib buu noqonaya waa shaykhulislaam ibnu taymiya kelmadihiisii masaa'iluhu meelaha uu ka hadlayo hiy qadaaya waa qadaayaadka allatii qadaayaadka yabxau fiiha uu baxfiyayo sida alfaacilu marfuucun faacilku waa marfuuc oo kale wlmudaafu xasba mowqicihi mudaafku waa kolba halkuu dhaco fi kalaami kalaamka dhexdiisa wlmudaafu ilayhi majruurun oo kale wa jamacaha tobankan qodob waxaa ururiyey binadmin gabayna ku ururiyey ashaykh axmed ibni muxamed ibnu axmed ibnu yaxya abulcabaas almuqri ajilmisaani ninkii la odhan jiray gabayganu ku soo ururiyey muxuu yidhi من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة وما استمن منه وفضله وحكم يعتمن واسم وما أفاد والمسائل فتلك عشر للمنى وسائل وبعضهم منها على البعض اقتصر ومن يكن يدري جميعها انتصر wuxuu yidhi man raama ninka raadiya ama anan ani uu ninka dalba waa nakiro aniguu dooni ha noqdo naxw ha ahaado sarfi ha ahaado man raama fanan ninka fani raadiyaa falyuqadim ha horraysiiya awalan marka hore cilman inuu u cilmiyo shabi xadkiisii wa mawduucin iyo mawduucoo talaa raacay wa waadicin iyo ninkii qoray wa nisbatin iyo u nisbaynta culumta kale loo nisbaynayo iyo wa mastumida minhu halka laga soo dhimbiil qaatay iyo wa fadlihi fadligiisa iyo wa xukmin xukun yuctamadu lagu tiirsanayo sharcigu wuxuu ka qabo iyo wasmin magaca fanigu uu leeyahay wamaa afaada iyo waxa uu faa'iidaynayo walmasaa'il iyo masaa'ilka uu ka hadlayo fa tilka taasi cashrun waa toban wasaa'ilu wasaa'il bay u tahay lilmunaa waxaad idin diilanayso wasaail waa waxa weeye waa system oo kale ama dariiqii aad meel u maraysay oo kale wey waxay wasaa'il u tahay idindiiladaadii wa bacduhum qaarkoodna iqtasara wuxuu ku gaabsaday minhaa tobankan uu kaga gaabsaday cala albacdi qaar ka mida qolaa tobanka looma wada baahne qayb unbaa loo baahan yahay waman yakun ninka ahaada yadrii nin garanaya jamiicahaa gebi ahaan waman yakun ninka ahaada yadrii mid garanaya jamiicaha dhammaantood inta sare wuu guulaysanaya tobankaba qofka bartaana wuu guulaysan culimada qaarkoodna tobanka looma wada baahnee in yarun baa loo baahan yahay bay yidhaahdeen insha allahu tacaala barta ayuu inoogu joogayaa wallahu tacaala aclam aclam